shanta ee axkaamul khamsaha loo yaqaanaa marta siduu faahfaahshay caddeeyey alimaam alxaafid الذهبي kitaabkiisa زqر العلم ama طلب العلم kitaabkiisa uu ka hadlo minhu ma huwa محaرم wa minhu ma huwa waaجiب إlى آkhirه waxaa kaloo qadiyadaas tilmaamay alimaam abubakr alaajuri kitaabkiisa fardu اlcilmi asaguna qadiyadaasi waa ka hadlay marka xukumkiisa hadda u geli mayno waa shay ay dalabadu ka dheragsan yihiin culummada soomaaliyeed iyo khayrkoodna ay garanhayaan caamadeedna ay ka warqabto fadligiisa iyo wanaagga iyo qiimaha iyo meeqaanka alla ku sheegay iyo rasuulkiisuna waa shay laga dharagsan yahay ninka cilmiga baranaya iyo ninka caalimka iyo daaciga khayrkooduna waa shay aan qarsoonay arrimahaas marka waa arrimo aan hadda tilmaam badan iyo tusaale u baahnayn waxaase caawa aan jeclahay in dalabada aan qadiyad yar kala hadlo qaabka waxbarashada aan kala hadlo iyo jidkay u mari lahaayeen iyo say aqoontooda u kobcin lahaayeen iyo asaasiyaadka wax loo barto wixii markaa suuragalaynu ka tilmaamaynaa waxaase laga yaabaa nin walba asagoo siduu mahadshay inuu kuu tilmaamo oy waagi dambe iska noqoto cag ma ka cabtay ninkii ku caafimaaday oo kale waa dhici kartaa laakiin falaa aqalla inaad wadaad kasta asagu tilmaantuu baxsho iyo wuxuu tilmaama wuxuuna aad ka qaadato ama aad ka faa'iidaysato kadibna markaad uruuriso adigu manhaj madax bannaan oo mustaqilaba aad samaysato soomaalidu qaybo ka mid a ah waxay odhan jireen caqli rageed iyo caano idaadba waa la ururushaa iduhu way caano yar yihiin kollay kuwa annagu aanu maali jir qolyo ida caano badan maalinla waa la sheegay iduhu marka caanahooda marka la dhabqiye la ururiyo waa laiskugu geeya ayay ruuxu actaraan laakiin lax iyo laba laxaad iyo saddex iyo afar midnaba ruux ma deeqdo ee caqliga iyo cilmiguna waa sidaa marka la urursho ummadda wax taraa marka kelimadan waxaan ugu magac daray almanhaj fii طalab اlcilmi bitadaruj in cilmiga lagu barto tallaaba tukayn ama kolba si markaasi la jaan qaadaysa adiga xaaladaada aqoomeed marka koowaad waxaan leenahay qaacido ay culummadu isticmaalaan fii talabi alcilmi baa jiroo loo yaqaan atadaruju waa micraadu taharuj tadaruj inaad tilaabo kolba qaado oo si yar u socoto oodan iswaalin oo aysan xaaladdu kaa noqonin man talaba alkulla faata alkul waa atadaruju micraaju takharuj baa layihahdaa waa sallaanka ama jaranjarada lagu baasee lagu guulaysto cinda ahlicilm maraaxil baynu u qaybinaynaa oo noogu talagalnay inay tusaale noqoto ama laga dhimbilqaato ama ardaygu asagu manhajkii u dejisanaa uu ku firisho waxaa laga yaaba marxalada koobaad inaad dhaaftay oo talabaadba aad dhaaftay oo tasaddexaadba aad dhaaftay waa dhici karta laakiin waxaan oga leenahay tusaale inay noqoto waxaan marka koowaad ku bilaabaynaa marxala aluulaa ardayga waxaa looga baahan yahay iyo meeshu wax ka bilaabi lahaa baynu ka bila almarxala aluulaa baan ugu macdaraynaa kutubta marxaladan la daraasayn iyo funuunta la daraasaynna waxbaynu ka tilmaami qasab ma aha kitaabkii anugu aan sheegay inaad ku yoto odo dul fadhiisatay waxaan oga jeedaa kitaab u dhow ama asaga kubaaba ama u dhigma ama fanni kalaa inaadun ka dhimbilqaadato ood oga qiyaas qaadatay nooga jeednaa marka koobaad <clears throat> waxaa waajib ah ama yani waajibkii sanaacigaha in lam yakun waajiban sharciya xifdu kitaab illaahi xifdan mutqana ardaygu marka koobaad waxaa laazimo laga rabaa kitaabka ilaahay inuu xifdiyo intuusan far kala qaadin ee funuun kale iyo daraaso kale uusan bilaabin hadalka ilaahay iyo kalaamka ilahay inay isagu kala baxaan oo uu meel iska saaro cudurka uu ka dhaco ayaa laazima xifdu kitaabi illaahi xifdan mutqana xifdi weliba la sugay oo muxuu ahaaye aan ahayn shibu xifdi xifdi mutqana oo muraajaco yar iyo mudaakara mooye wax kale aan kaaga baahnayn baa ruuxa laga rabaa muslimka ardayga taalibka markuu ardaygu kitaabka ilaahay xifdiyo tilaabo tilaabaynu aynu qaadaynaa waxaanu ka rabnaa in tafsiirka macaanidiisa ama macaanida qur-aanka ama tafsiirka kitaabka ilaahay uu ka soo qaato mukhtasar uu markaa ku mutaalaceeyo tafsiiru اljalaalayn fii hadi اlmarxala waa ku filan yahay adoo iska ilaalinaya bidaciisa ashcariga tamashcurka iyo khuraafaadka yaree ku jira waxaa ku filan ardaygu marxalada inuu ku mutaalaceeyo bacda xifdi kitaab illah u daraasayaan ujeedaa tafsiir mukhtasaru tafsiir atabari ibnu jariir tafsiirkiisii weynaabaa la soo gaabshay laba mujalladoo yaryar laga dhigay ama mukhtasar kale kitaab kaleoo tafsiir oon faahfaahin badan lahayn iyo icraab aan kugu lugaynaynin iyo xawaashi iyo ikhtilaafu alqiraa'aat iyo ikhtilaafu alfuqahaa iyo aadaab lafdiga qur'aaniga tafsiirkiisa tafsiir xarfi ah iyo macno ijmaali ah kitaabku siinayo kooban baad ku daraasay labada aan tilmaamay ama mid ka fiican haddii la helo waa khayr wuxuu u gudbayaa ardayga waxbaranaya baranaya yantaqil ila atafaquh markuu kitaabka ilaahay xifdigiisii meel soo dhigay oo qur-aankii uu bartay macnihiisi iyo tafsiirkiisana uu mukhtasar ee uu ka bartay waxaan leenahay waa inaad ardaygu u gudbo attafaquh calaa madhabin mucayan aw fii madhabin mucayan haddaad beledkaa iyo waddankaad ku nooshay madhabka xanaabilada lagaga dhaqmo asaga daraasee haddii ummaddaasi shaaficiya u badan tahay ama culummadeedu fannigaa fiqiga ee shaaficiga ay yaqaanaan iyo madhabkaasna asaga ha la daraaseeyo maalikiyada axnaafta nafsa shay marka waxaan u gudbaynaa bacda xifdi kitaab illaah iyo intaynu qaadannay mukhtasar fii macaani اlqur'an altafaqu ilaa fii madhabin mucayan madhab mucayana waxaynu u dooranaynaa waxaanu ka rabnaa asal aad wax ku dhisto inuu noqdo ilaa dhudhunka aad u adkaado asagaasaan dul fadhiisanaynaa dhibka annaga soomaaliya aana haysta waxaa laga yaaba wadaadaha arday waxaad arkaysaa labaatan sano daraaso waday ilaa ninety onkii aalib ahaa ilaa yowmina haada haddii madhab mucayana laga weydiiyey masaa-ishiisa iyo fiqiyaadkiisna wa kama sheegi karo le-anna wuu iska hamagsanhayay mar muqarar inta ka qaado mar xanaabilo fooda geli mar muxuu ahaaye mid shaafici ah wax ka qaado gebigiisubaa madhab mucayanoo maanta loogu soo hagaago oo uu ka jawaabi kara ama uu fahansan yahay kadib hadhow markuu qaan gaadho ee wax u kala baxee nin cududiisu adkaatay uu noqdo wuxuu awoodi karaa in madhabkii uu kusoo tababartay uu dareemo wuxuu ku khaldan yahay iyo masaa'ilka daciifada ee madhabkaa ku jira ee kitaabka ilaahay khilaafsan ama ah xadiid khilaafsan ama ijmaac saabiqa duraya ku dhacay ama qiyaas saxiixoo saliima ah ka hor imanaya nimaan laakiin soomaalidu waxay nimaan kow dhaqan kun ma dhaqo hal la siiye iyo sac la siiye ninkii dhaqan waayey boqol lo-a ma dhaqan karo tiro geelina ma maamuli karo iyo tiro adhay midnaba madhab mucayana markaad ka fiqiga shaaficiga ninkii bartay hadhow ka baasi karaa mujtahid buu noqon karaa mujtahid mudlaqa ama muntasiba ama muqayada wuxuu noqdaba waa baasi karaa nimaan laakiin asaasu ka duulaba aan lahayn wareerka wahaabiye ku dhacay wey marka run laisu sheego dhallinyaradii wahaabiyada ahaydee ama muxuu ahaayey ahlu tawxiidka ahayd labaatan sano soddon sana laga yaaba ardaygu inuu meel ku gaardiyo oo uusan dhaafin caaaduna u feeraysnaato kitaabna uu dhanka ku wato jiido weligiiba dhanqalxa uu ahaado meesha waagi hore ay dhici jirtay in ardayga soomaaliga shan sano kadib u noqdo nin caalima oo diintii garanaya oo meel lagu soo hagaago carabiyadii daraaseeyey fiqigii daraaseeyey tafsiirkii daraaseeyey meel lagu soo hagaago ma naqaan ma nidaamka tacliimiga akaademigaana kharibay mise manhaj aan ku soconayn aanan lahayn mise cudurkii burburkee dhacay baa ardadana ku habsaday ilan qarajo badan baa jira soddonkii sanaba qax la iskaga jiray nin fikradda ka qaxo iyo nin lafiisaba u qaxaba waa la lahaa marka balaayoyin badan baa dhacay ma garanaya meel hawshu ka timi waxaa la yidhadaa sal waa habeennimo waa loo waabariistaa mar haddii la saalo la dayoobo oo la weeraray waa in wixii dib loo daba qabateeyo idan markaynu ka soo gudubnay xifdu kitaab illah xifdan mutqanan iyo daraasa mukhtasar fii tafsiirihi waxaa laazima in loo gudbo altafaqu fii madhabin mucayan madhabku markaa doona ha noqdo ka aslin yanbani tafaquhuna calayh saan usoo gaabayna marka waxaan leenahay maadaama aynu soomaali nahay ama shaaficiya nahay mukhtasaraadkii fiqigeenni mid ka mid aad soo qaadan safiinuhu asagu sakaradu ima tabar badne mukhtasarka abu haddii laga bilaaba yakfi ama nadmigiisa cimriiطi sheekh axmed bn xusein mukhtasarkiisa muxuu ahaa matn اlgaayati wالtaqriib loo yaqaanay ama abu shujaacba ku caanbaxay haddii la qaado ama nadmigiisa cimriiطi uu leeyahay la qaada yakfi markaad mukhtasarkaa soo qaadatin nin caalim oo fannigan fiqiga yaqaanee shaaficida yaqaana ayaad ku dul daraasaynaysa ama waad ku dul akhrina uu kaa dhegaysan ama asagaa akhriyo waad ka dhegaysan haddii nin caalimo fannigan yaqaana aada weydo arday aalib ah oo nabiih ah, arday firfircoon oo waxaa jira wax fahansan sheekhnimona aan loo ogolayn laakiin matnigan ka adag baa jira nimaan sheekhnimo loo ogolayn laakiin asagoo kan meel saari kara masaa'ilkiisa iyo tafsiirkiisa iyo ishkaalaadkiisa kaaga jawaabi kara oo kuu laqbayn karaa jira haddii la waayo cajalihiisa bay wadaadaheennu duubeen oo yaalle ashradadaa dhegaysan cajalaha markaad dhagaysato wixii kaa ishkaal calaa caalimin bilfanni baad oola laaban ood ku dul muraajacayn ama ardaygii nebiyahan soo sheegay mid ka mid ah unbaad u laabanaysa waa marka matnigaa la daraaseeyo intaad matniga daraasaynaysae sheekha aad ku muraajacayn ama aad ka dhagaysan ama ardayga uu ku akhrinhayo wax sharax ah ha u dhowaane sharaxu asaguu leeyahay ag matniga inaad fahanto oo luqadaada ku fahanto ama mid kale lagugu fahansiiyo iskuda markaad matniga meel saarto dhammaysto oo kitaab alcidqi la soo gebagabeeyo adugu waxaad ku daydaa in sharxiisi aada mutaalacayso shuruuxda kitaabka uu leeyahay ilaa nin tafsiir kitaabka ilaahay soo xifdiyey tafsiirkiina soo bartay ee abushujacan loo laqbeeyoo fahmay in sharxiisa uu wax ka fahmo waa sahlan tahay soomaaliduna sidooduba si allah eh, si kale khayr u dhabi culamo weeye marka shuruuxdiisa mid ka mida baad soo qaadi waxaa u qiimo badan shuruuxdiisa sharxa loo yaqaana kifaayat اlakhyaar litaqiyi alxisni aw ilxasani ninkii la odhan jiray waa naaficun jiddan kitaab sharaxaas khaasatan eh, fii baabi اladila wuu ku fiican adilada mas'alada matniga abushujaaca furfurkiisao xagga weliba masalada adiladeeda waa ku fiican yahay iyo inuu ishaaro khilaafka fiqiga ee ku jira mas'alada xagga furfurka alfaadda ama shuruuda ama arkaanta ama masaa'ilkay ka tageen shuruuxda dhammaystirkeedana waxaa ku fiican aliqnaac fii sharxi mukhtasari abi shujaaca lilkhatiib asharbini aad garanaysaan laba mujalladka ah wuxuu ku fiican arkaanta iyo shuruuda iyo istilaaxaadka iyo zawaa'idda uu kitaabkan ka tegay iyo howluhu kugu darayaa iyo intaasu asagu kuwa kale kaga fiican yahay haddii labadaaba aad weydo sharaxan yar ee mukhtasarka uu leeyahay alimaam ibdaqaylciid tuxfat labiib bisharxi taqriib asna waa naaficun mutamayiz wayan waa kooban yahay wuxuuna isku dayaa inuu isticaab ku sameeyo ardaygan aan ku badnayn waa gaaban yahy waxbana ka tegi maayo adiladana waa tilmaamaya ma akhadka masalada aslu khilaafka aqwaasha shaaficiya meesha ku jira iyo tarjiixba waa isku dayayaa waa isku darayaa laakiin wuxuu ku liitaa kitaabka abcada hadda muntashirka ee meelaha taala tasxiifka ku badan akhtaa badan ayuu leeyahay intaasba waxaa laga yaabaa adilada matniga abu shujaaca inaysan ku fillayn kitaabkan yarka atadhiib aad u taqaanaan ee mustafa dibal buqa uu leeyahay asaguna waa la kaalmaysan karaa min xayu aladila ceebtiisu laakiin waxaa weeye mukhtasarka dibal buqa ceebtiisu waxaa weeye xadiid uu mukharijkii soo saareen uu daciifiyey buu daliil kaaga dhigay kuuna sheegi maayo masaladiiba hoosta ku qaban daliiluhaa wa amaa rawaahu abu daa'uud atirmidi kadaa kadaa buu ka odhan xukumkii tirmidi uu saaray xadidka uu goynaya daara buu xadiidka u tiirin xukumkiisu inuu goyaa laga yaabaa bayhaqi buu u tiirin xukumkiisu inuu goyaa laga yaabaa idan ceebtaasi wuu leeyahay waxaa kala mida ceebihiisa ka mid a ah in masale daliilla uu kaaga dhiga daliil ma mustanad kale oo qiyaas ah ama nadar kalea uu kuu tiriya maca daliil manquula asagoo la heli karo intaba ha noqotee waxaa weeye kitaabka waa la kaalmaysan kara waxaa mudan in la baraarujiyo intaad mukhtasarkan daraasaynayso iyo shuruuxdiisa aad ka faa'iidaysan mutawalaadka isku kala furin rawdaha imaam nawowi furi maysid sharxulmuhadabka u dhowaan maysid bayaanka cimraani shuruuxda e, minhaajka kitaab muawalaha fure arda waxaa jira markay saa wax u bilaabaanba inay waxalabsadaan dooni nin hami dheer baa jira hamigaa dheer wuxuu kugu keenayaa inaad burburtaba ixbaadba waaga damba kugu iman kii yaraana ka meel keeni maysid mutawilkana isfahmi maysaan marka adoo daalay baad soo laaban soomaalida waxay odhan jireen boodbood badan waa lagu beerbeelaa islaxan miiga ku dhufa xagga u bood xagga u bood dadkii oo higtaaro abuurtay baad keligaa beerlaan soo bixi boodboodka badan ma fiicno waxana baaba'ashay wey inta mukhtasarka iyo shuruuxdiisa aad kala samraysaan sharax kaloo weyn hasku haisku furin waxaa kaloo khalad ah oo ardada lagu sameeyaa marka mukhtasaraadka loo akhrinayo ayaa wadaadka akhrinaya wuxuu sheegaa wixii minhaajka lagu sheegi lahaa ama xawaashidii mutawalaadka loogu tegi lahaa ajruumi baa ardayga soomaaliga loo aqrin feedhaha laga rarahaya ibnu maalig wuxuu faahfaahin labaa fooda lagu gelin qadriga wuxuu ka qoraba feedhaha lagu gelin sharxu suduud wuxuu ka qoraba muqni ibn labiib tafaariicdiisi a caariibta feed lagu ardayga asagoo dhaqaaqal oo soo baxaaya haddii laakiin intan ku qoran ajruumiga loogu ekayn lahaa la fahansiin lahaa hadhow ximiridiga markuu akhristo ama kawaakibka gaara ama mulxay hawlaha wuxuu asagaa isfurahaya dowr baaba socda ardaygii waa khaladka wadaadahayo ay sameeyaan wadaadahayo waxaa ku kalifaya wuxuu rabaa wadaadku inuu muujiyo inuu yahay mutafawiq calaa hayrihi inuu wax dheer yahay nin ka dhacday uu yahay kitaabkan yarkaa oo aan ku luqluqanaynin weliba feedhaha ka rari kara feedha kararkaas wuxuu dhibahayaa ardaygiibuu dhaawacahayaa ilmaha asagoon dalaandal gaadhin haddii kac istaag la yidhaahdo muxuu sameeyaa wuu kacaa kufi kadibna afku u dhici isagoo sanku dhiigo afku dhiigiibu kugu soo noqon alimaam ibnuqayim kitaabkiisa tuxfat lmawduud biaxkaami lmawluud wuxuu leeyahy wa min alakhtaa alfaadixa waxaa ka mid a ah, oy waalidiintu galaan oy sameeyaan ilmihoon socodba gaadhin baa socolo odhan buur markuu wax yar dhaqaaqo oo kacaakufo sabaabiiruu yeelan tarbiciyu yeelan lugihiibaa godgodan wogduu yeelan isagoo qonfolo kugu soo baxaaya luddiisioon adkaanin lafti oon adkaaninbaa socod lagu kallifay laftiisu ma hayn karta culayskiisa weliba maysan bislaanin mana adkaanin idan laf jilicsanoo culays la saar in leecda ma aha ushu markay adkaatay xajisaa culayska ayadoo qoyan haddii culays la saaro way leecaysa nafsa shay fikirkii oon adkaanin iyo ardayga oon isxambaaranin oon umushiba ka bixin haddaad feedhaha u geliso wixii lagu qori <laughs> lagu keeni lahaa kutubtii waawaagina ardayga waa u dhammaanaysa waana daadahaya balaha ku dhacday fannigan adkaan naxwa lama fahmo kun nin baa bilowdoo labaa ka fahanta soomahmaamaydaan maqli jirin waxba kama jiro fanniga ugu fudud wey laakiin dhibku waxaa weeye qaabka loo daraasayn iyo mudariska ayaa waxaasoo dhan ka dambeeya dhibkaa keenaya waxaan oga jeedaa inta intaa wadayarta ah kutubtaa waaweyne dhaadheer in la halabsado macno keeni mayso ixbaadna waad daali oo waad samra waad quusan fannigana waad ka khawfi waad ka shaki juhuuddi aad wadayna way kaa kala firdhaysa mukhtasarkaas fiqiga ah markaad meel saarto ardaygu hadduu xifdin kara waa fiicnan lahayd haddiisan uunse xifdin karin dhowr goor ha ku noqnoqdo ilaa shan goor lix goor ha muraajaceeyo fusuusha kitaabka iyo kitaabtiisii iyo masaa'ilkiisa shubhi xifdi ha ku laabto hadhow ha ku noqdo hadhow hadduu u baahdo waa inuu u laaban karo fasalka iyo baabka uu garanaya maslada ku timid bacdamaa uu kitaabka ilaahay soo xifdiyey tafsiirkana wax yar ka qaatay mukhtasar eh, fiqigana uu meel saaray iyo sharaxiisii maadada carabiyada naxwada mukhtasar buu ka qaadaa haddii ardayga markuu qur-aanka dhammeeyaba ajrumi lagu bilaabo weligii ajrumi fahmi mahayo naxwana fahmi mahayo labaatan sanana calaamaatulcraab buu taagnaanhaya leannu isagoon qur-aankii qur-aankii markuu barta carabiba aan waxba laga fahansiinin oon luqadaba garanaynin oon ereyga carabiba fahmaya haddii naxwo loo bilaabo laba culays baa saaran ku imanaya kow wuxuu u baahnaan lafdiga inuu fahmo qaala wuxuu yidhi inay tahay inuu fahmo horta haddana qaala macnahay xambaarsan tahay ee halkudhaga cilmiga naxwigana waa inuu fahmo idan goormu intaasu keenhaya waa xerti markay miyiga ka yimaadaan iyagoo qur-aanka soo bartay intay yimaadaan baar dheere iyo eh, koonfur yimaadaan ama ay tagaan galbeed iyo jigjiga tagaan loo bilaabi jiray eh, mantiq baa loo bilaabay markay jigjiga tagaan sulam nawraq baa loo bilaabay mantiq falsafo markay baar dheer minhaaj baa loo bilaabay oo nimaan yaxrumu iyo yukrahu iyo yajuuzu iyo yaxiluba aan garanayn goormuu macnaha fahmahayaa ma dhaqaajin karo waxaan xusuustaa kitaabka minhaajka ah yaa waa waana daraasaynayna waxaa nala dhagaystay soddon goor nin dhagaystay soddon goor nin maray oo intii loo bilaabay loo dhammeeyey iyo annagoo markaa bilow ah isku mid un baan wax yar buuna dhaamay wixii annaga nagu istaagaasna waa ku istaagahayay wixii naga hor dhaqaaqa waa ka hor dhaqaaqahay soddon goorna waa loo akhriyey ma aha annagu dadka inaan ka balaayaysnay inuun ahay niman wax leefee waa maxay wadaadkana la soo kharibo isagoon waxba fahamsanayn baa candhada loo geliyay manhaaj feedho kadibna uu ku cagsalaaxay wuxuu inta iskaga wataa manhaaj baan yaa intaasoo ka hor dhegaystay dadka haddii la wareeriyo waxba fahmi mahaya marka mukhtasar naxwaa yaa markaa inoo xiga marxaladii koobaad weli baynu ku dhex jirraa mukhtasarkan naxwada ama ajnubiga ka dhigta ama kitaab yaroo hadda sarfi iyo naxwo la urursho oo fiican oo uu alifay wadaad hadaba jooga oo loo yaqaano alminhaaj almukhtasar fii cilmi anaxw sarf cabdalla bin yusuf uu leeyahay ha laga dhigto ama matni kale tuxfa saniyaha haddii lagu daro ajnubiga dhib ma laha mulxaha dad baa ka bila ajnubiga faraha baa ka qaada mulxaha ka fudud ajnubiga laftirkiisa mulxaha ka fudud waxoogow nadmi yar macaan buu leeyahayo uu iskaga geraari karo siduu doonaba ha noqdo mukhtasari oo naxwa-a markaan waa inuu ardaygu daraaseeyo xoguu fiqia ah ayuu wataa oon aan badnayn tafsiirka waxbuu ka wataa kitaabka qur-aankana waa xifdsan yahay markaana xoogo wuxuu rabaa eh, in la helo naxwo yaroo sugaysa wuxuu soo bartay baynu u baahannahay kaasna nafsa shay marka hore sheekh yaqaanaad ku daraasayn ama waad ka dhegaysan haddaad weydo arday daalibo nabiha ah, haddaad weydo cajalihiibaa duuban intaad aada wado matniga mukhtasarka ee naxwada ana mutawalaadka iyo xawaashida iyo xaashiyat اlkhudri iyo sharxu mxuu ahaaye mxuu ahaaye ibn caqiil iyo xaashiyatu sabaan cala ibn caqiil u dhowaan mayso waxyaabahaasun ah u bixin xer baa isku labto fawaa'id intaasaa meesha ka maqan shuruuddaa faraha ka qaad inta uu sheegay mxuu ahaaye wadaadkii ajrumiga qoray uu sheegay keliya ku gaabso zawaa'idda ka maqan calaamaadka uusan sheegin shuruudda uu ka tegay kulli meeshan loogama baahno sideeda ku qaba hadhow meel bay ku iman doontaa iyadoo qoran bay iman doontaa ilaan fanniga intan kaga hadhi maysi soomaaliya ma taqaani intii kitaab fanni kasta hal kitaab ka akhrisa kana tag ma taqaan waxay rabtaa ajruumi ilaa alfiya in jusba loo dhammeeyo mar hadday sidaa tahay meel buuba ku iman doonaaye hadda wakhtihaas kaga bixidhi haddiise hal mukhtasar ku gaabsan min kulli fannin fannigaa mukhtasarka waa in feedhaha laga raro laakiin waxaa khalad ah adooba socdo oo geedi ku jira socdaal in wixii iman lahaa hadda laguu sii horma hadhow maxaa lagu siin wadaadka wuxuu noqon hadhow inuu soo celceliyo ama indha caddayn kale intuu isku dayo waxyaaba shuduudaad oon tabar loo loo hayninbu feedhaha kuu geliyo inta horena ay kaa dhuntaba suuragal wey mukhtasarka naxwadaa markuu ardaygu dhammeeyo wuxuu ku daray mukhtasar fii usuuli اfiq ilaa mukhtasarka naxw waxaan u talagalay in carabiga kaa soxo oodan faacilkii naga kordhabin mafcuulkiina aadan naga godin intaa waad soo fahantay waa fiqigii iyo tafsiirkii iyo qur-aankiiba ajnubigaa ku filaaday iyo mukhtasarka naxwada ah hadda fahamkoodii in la fahmo oo nuxurkay xambaarsan yihiin la fahmo aayaddina aad macna ka fahanto xugna laga qaato waa inaan wuxuun ka qaadan dhibkana haysta waxaa weeye wadaadka soomaaliyeed labaatan sano soddon sano afartan sano wax daraaseeya funuun daraaseeya maalinkaad tidhahdaa aayaddan waxay tusaysaa xukumkaas iyo xukumka xadiidkan wuxuu tusayaa sida aduguma mujtahid baa tahay buu la soo taagan yahay oo maxaa u soo lugooday waxaanu aalaad ah oo culuumulwasaa'ila maxaa kugu watay naxwada iyo usuululfiqiga iyo mustalaxa mustalaxul xadiidka waa taqaana culuumtan culuumul aalaha loo yaqaan waxaa loo bartaa waa masaari iyo guduynaya in wax lagu goosto ma tahay mise ma ah haddaadan wixii lagu goosan lahaaba aadan ogolayn maxaad iskugu lugayn saa darteed alimaamu dahabi wuxuu yidhi kitaabkii zaqarulcilmi wuxuu ku yidhi laa xaajata laka ayuha almuqallidu ilaa diraasati usuul fiqi buu ninka muqalidkaa ee shaafici taqliidinhay ama imaam axmed bin xambal taqliidinhay wax baahya ooma qaba inuu daraasiyo culum اlalla haddaba weligaaba aad ku gowracan tahay aad ku gowracan tahay wax baahya ooma qabtid laa ajruumi walaa usuululfiqi walaa musطalaxaat aayar kitaabka qur-aanka xifdi salaadaha ku tuko wadaadka wuxuu kuu sheegay dhegta ku rido horay u soco maxaa kaa maqan waxa aalaadka loo barto waa inaad ku tabargasho oo diinta ilaahay aad ku fahamto istifmaarna aad ku samayso raganimadaa rag looma dhiibtay diintaada iyo iimaankaadana axadna aad u dhiibanin taasi inay quruur kugu keenta ma doonayno oo tiraada maya ajtahidu kama ijtahada shaafici saacadda laga bilaa adoon meel la gaadhinba ee waxaan uga jeednaa inaan wax kasta sidiisii u ahaado matniga usuul fiqiga ah ama ha noqdo waraqaadka la yaqaana caadiga ah ama nadmigiisa ha noqdo ama risaale yarayd ee sheekh ibnu utaymiin raxmat ullahi taala maxamed magaceedii alusuul min cilmi usuul ha noqdo baa la xifdinaya haddii la xifdiyo waa khayr haddii la awoodi waayo shibl xifdi ardaygu ha ku noqdo markaad xifdido ama aad daraasisa matniga matnigaad jajabin ood bohabahin adoo markaa matniga ku dhabaabicin kara oo dareerin kara ama markaad qabato sida aayad qur-aan u akhriyi kara baad sheekh oo la tegi kuu daraaseeyey ama aad ku dul akhrido ama haddii kale cajallee aad dhegaysato howlahaas waynu soo marray markaad cajalha dhegaysan way dhib badan tahay wixii kaa ishkaal gala waa inaad soo laabat haddii kale waxaanu la imaan aliflaamiim dalika alkitaabu laa zayta fiih xamsan zayaad maxaa loogu bixiyey wuxuu yihi qur-aankaan baran hayaa nin carabiga yaqaanaanha anaa ka shaqaysanaya kitaabka ilaahay macal aabi baa macallin qur-aanka ku bara waawer haddee za'da iyo ra'du isku mid bay ahaayeen xaraka ma jirin shaqalkayna xarakada gadaalba laga keenay culummo islaana ku ijtihaaday marka dalika alkitaabu laa rayba fiihi soo ma ahayn laa zayta fiihi xamsata sayaad baa lagu dhajiyey magacii saliiddaa loo bixiyey ilaa isagaa laa zayta fiihi yidhi marka waxaa laga yaabaa inay saasa kugu noqoto laakiin waagii horey ahayd hadda waa roon tahay erey kastoo kaa ishkaal galaa wadaadkii baa xarakayn sharxi baa qaban haddii kale qawaamisba ka baadhiba oo shaygii ma'qadkiisii iyo asalkiisii mufradaadkiisii iyo usuushii iyo zawaa'iddii tajriid kala saarahay oo ardayga dadaala laakiin had iyo goor inaad iska loox jeedato sheekhna adan yeelanin dhib badan baa ku jira waa lagu cagaagaa laakiin wadaadunka agdhawow ama arday ku dhaama kaalmayso bacdamaa matniga aad faanta macnihiisa sharxiisa daraasee mutaalace taasi ayadna waxaa weeye usuul fiqigii mukhtasarkiisi marxaladan marka la marayo daraasada matniga usuul fiqiga ah shuruucda waraqaadkaee fiican waxaa ka mid ah asharxu ah wasiid calaa matni lwaraqaat wadaad haddaba noole cabdilxamiid alrifaaci la yidhahdo ama rifaaci baa iska sharxi jalaadiin almaxalli baa isaguna jiro oo kooban waxaa ka mid a ah sharxu waraqaat ibnu farkaax ashaafici isaguna uu leeyahay oo inagu aqraan ahaayeen fawsaan sharxiisu ma xuma waa fiican yahay wadaadkii la odhan jiray asaguna muxuu aha iska lahaa sharaxa iska lahaa jamcu jawaamicasna wuxuu leeyahay kitaab alanjum azaahiraat fi cala alwaraqaat waa leeyahay aduu sharaxuun ku fahansiiya kitaabka waxna aad ka faa'iido unbaad qaadanaysa fannigan usuul fiqiga waqti inaad ku bixiso waa laazim waqti dheeraada waa in lagu baxsho waxyaabaha lagu baaba'ay ka mid tahay culummada qaarkood fannigan waxay u bixiyeen miisaan alculuum siday manaatiqadu ama falaasafadu ay ola baxeen falsafada iyo mandiqa miisaan micyaar اlcilmi aw اlculum u yidhaahdeen baa xaqiiqadu waxaa weeye usuul اfiqh wاlmiisaan ayi fanin buu kaa anfachaya markaad maraysa naxw waa ku anfachaya markaad marayso tafsiir waa ku anfachaya jamiica alfunuun usuul fiqi lagama maarmo waana miisaan اlculum اlislaamiya markaad laakiin daraasaynayso ardayga waxaan ka rabnaa inuu niman baa laga sheegay diilhara joogoo dareen ku joog waa meel colaad badnayd weeye mar haddaad meeshaaba tagto adoo dareen qaba bari oo joog waxaa dhow in lagu gujiyo waran ama muxuu ahay axbada kugu dhacdo meel dhib badan wey markaad usuul fiqiga daraasayn dareen adoo qabo waa inaad daraasayso ashaacira gashatay waxeedii muctasila ku shubatay waxay rabtay waa fani lagu dagaalamo meesha laga ambaqadee laga duulo wey haddii marka xullub wax kuu soo galo fii usuulfiqi khaladkaa soo galay usuulfiqi kaa soo raacay wuxuu dumin doonaa kitaabka ilahi sunada nebi maxamed guriga marka la dhisayo haddii dhagax xulub si xun uqada guri dhan baa dumay marka nin walba wuxuu isku dayey qawaaciddii marka la dejinaya usuul in shubhadiisii iyo bidcadiisii uu dhex geliyo qawaacidda usuul ay u khidmayso madhabkiisa caqadigaha muctasiligii maaturuudigii ashcarigii raafidigii khaasatan ashaacariya muctasilo ayaan fannigan ku dagaalamay iyo mutakalimiin nima loo yaqaano intaba ka kooban marka iska ogow wadaad fanniga yaqaanoo kala sooci kara bidacda ashaacirada iyo mutakalimiinta iyo midii eh, mxuu ahaay sunnadii salimiinta sheegi kara waa inuu kuu daraaseeyo waa ina ku badan tahay laasiyama kutubta mutaakhiriinta markaynu soo daraaseynay kitaabkii ilaahay soo xifdinay tafsiirkiisoo mukhtaara lasoo bartay matni fiqi ah oo farci a lasoo qaatay sharxiisi lasoo daraaseeyey matni yaroo naxwa ah ama carabiya lasoo qaatay matni usuul fiqi ah waxaynu u gudbaynaa markaani laabudda min aslin caqadiyin waa in risaalo yar aynu qaadanno caqiida ah tawxiid ah haddii kale waxaad noqonaysaa nin aan meel ku dhisnayn caqaa'id caqaa'idka ama cilmi tawxiid baa risaalka rasaa'il laga qaadan rasaa'ilka markaani meeshaan ku munaasabka marxalada koobaad waxaa ka mid ah risaalada yar ee alqawaacid alarbac oo iyadu shirku alcibaada ama tawxiid alcibaada khusaysa saddexda afar qaacido wey yar yar ah haddii ayada la waayo usuulu alaaaha intuu sheekh maxamed cabdiwaab iskale haddii la waayo risaala naaficoo labada horeba ka fiican oo waxaa jirta la yidhaha tahiir lictiqaad tahiir اlictiqaad can adraani ilxaad alimaam maxamed ismaaciil amiir asancaani baa qoray waa maطbuuca sheekh cabdilcaziiz araajixina sharx yar buu ku leeyahay wadaadkana waa sharxeen haddii ayada ay suurogeli weydo risaaladii fiicnayd alkalimaat الnaafica fi lmukafiraati اlwaaqica sheekh sulaymaan bn cabdalla cafwan sheekh cabdalla bn moxamed in cabdilwahaab baa iska leh kitaabu الtawxiid aladi huwa xaq اllahi cala اlcabiid asna waa naafic waana munaasib fi hada اlmarxala kash shubahaadka asna waa munaasib alcaqiida alwaasitiya inkastoy ku saabsan tahay tawxiidka qayb ka midoo alasmaa wasifaat ayadna waa munaasib adugu wadaad fannigan yaqaana caqiidadaad leedahay anugu nin tabar badan ma ihi haddaan rabaa inaan aan muxuu ah gurgurtoon tallaaba tukeeye tabartayda intaad miisaanta hadda kitaabka iigu munaasabsanee caqiide ah muxuu yahay in daraasayn karo kala tasho wadaadka kuwa aan kuu sheega qasab maa inaad fooda geliso waa lagu tilmaamo kitaab un qaado laakiin waxaan ka digaynaa hadda markaad meesha marayso inaad daraasa risaalada alcaqiida taxaawiya loo yaqaan risaalada soomaaliya loo daraaseeyey ee meel kastaba lagu baahiyo waa risaalo usuul waawo inaad qiimo badan ka hadashay iyo caqaa'id mujmaca laakiin fiiha bidac bidac baa ku jira ardayguna marka u horraysa uu tilaabo inuu bidca qurquriyo ma rabna hadhowna ay ka soo ifbaxdo markaa markaasi ay ka timaado irjaa badan baa ku jira akhdaa badan baa ku jirta risaaladaas marka hadda munaasib maaha ninaan taabogelin oon gaamurin inuu daraasiyo magelin meelaha marka caqiidatul irjaa laga qaado min xaysu laa nashcur hadhowna aynu matagno ama aynu wallacno risaaladana kow ka ah hawshaasi aad waa in la yskaga ilaaliyo sxunsheeg waxaa layidhi sixirna ka darane hawshaa waa in aad la iskaga ilaaliyo qadiyaddaa markaynu ka gudubno oo risaalo caqide la daraaseeyo maa zilnaa fi lmarxalati اluulaa waxaan u gudbaynaa risaala fii usuuli tafsiir matni yar oo ku saabsan qawaacid tafsiir ilaa usuul fiqi waxaynurisaalaanu ka soo qaadanay laabudda kitaabka ilaahay fahamkiisa iyo qawaacidda ay culummada fasira ka duulaan inaan wax ka fahno wey usuul fiqu qawaacid caam u ahaa laakiin hadda waxaan u baahan qawaacid khaasa ah, tafsiirka khusaysa marka risaala fii usuuli tafsiir ayaynu markaas u baahanaynaa muqadama fii usuuli tafsiir lishekh islam ibnu taymiya waa kaafi muqadama fii usuuli tafsiir libni cuthaymiin waa kaafi tii naasira sacdi haddii la qaato waa kaafi calaa caalimin bilfani baad ku daraasayn ama aad ka qaadan haddii la waayo cajalihii baa duuban wadaaduhu duubeen khayr allaha siiyo waad ka faa'iidaysan maca shardi saabiq oo waxaan oga jeednaa wixii kaa ishkaal gala wadaad yaqaana fannigan ood oola noqoto oo kaa saxa oo ku tostoosiya waa in la helo talada lacag baa lagu qaataa mararka qaarkood gaalada hadda galbeed yurub markaa tagto nin baa xafiis u furan yahay muxuu ku mushaar qaataa dadku la taliyaa keliya talabasuu wax ku qaadanhaya meel baad tegi dhakhtar baad dhakhtarba wuu kula talinayaa keliya qaabkaad u shaqaysan lahayd qaabkaad u socon lahayd tilmaamo waddanka aad timid waddooyinkiisa xaaladiisa cimiladiisa meelaha khatarta xilyahaan la lugaynin hawlahaasuu kuu sheegahaya xooluu kaa jiidahaya wadaaddaha talabixin ka qaata taladaa yartaa way ku anfici haddii fani risaala aanu ka qaadanay caqiidadii iyo tawxiidka cafan cafan waxaan rabaa fi usuuli tafsiir laga qaatay xadiidka waa in loo gudbo faniga xadiidka waa in matni laga qaato mukhtasar arbaciinka haddii beerka laga xashariyo oo la xifdiyo waa khayr haddii cumdaha cumdulakaamka yaraayad garanaysaa afar boqol iyo dhowr iyo tobanka aha la xifdiya waa khayr sharax mukhtasaraad ku daraasay markaad barata asagoo oo lagu laqbeeyo oo macnaha aad fahanto shuruuxda carabiga ah mid ka mida inaad qaadato muhiim wey sharaxa u fiican iطlaaqan waa sharaxa waxaa weeye ibnu daqiiq alciid alixkaam ama ixkaam اlaxkaam fii sharxi cumdat alaxkaam baa ugu wanaagsan laakiin xoog culus yahay wuu adag yahay oo qawaacid buu geli macaani cilmuulbayaan balaaqo usuululfiqi nin weynoo xoogow soo yargaaminu ku fiican yahay midka marka taysuurulcallaamka iyo basaam ee ardadu si fiican isu fahmi karaan laakiin basaam keliya haddaad ku gaabsato weligaa geedkaa gaari mayse markaad basaam isfahantaan inaad u gudubto kitaabka mudaqliciid culummadu waxay isku raaceen ninkii daraasay kitaabkaa fahma sharaxa yarkii cumdaha fahma wuxuu baranayaa qaabka adilada loo deliishado qaabka loo niqaasho wax adiga gar ad u leedahay waxaadan lahayn culumta sidii loo kala hago nusuusta qaabka loo fahmo waa kitaab usuulfiqoo fadhiya wey weliba lagu dabaqahayo axaadiidta nebi maxamed sidaa darteed nimankii yemaniyiinta ah ee waagi dambe culimada way noqday shawkaani iyo saalix ibni mahdi almaqbali iyo ninkii la odhan jiray maxamed ibn rahim alwasiir raggaasoo dhan kitaabkan ay ictimaadi jireen waxayna kula ardayga inuu kitaabkaa daraaseeyo haddii asaga la waayo riyaad اlafhaam fii sharc cumd alaxkaam baa imaam alfakani laqmi uu leeyahay asaguna fiican yahay ibnu cataar tilmiidkii nawowi asnaa alcudda fii sharxi اlcumd uu leeyahay kitaab asaguna qiimo badan intaasoo kitaab baa lagu sharxay kashfu liham uu leeyahay baashi safarini uu leeyahay asaguna toddoba mujallad lagu sharxay aduu sharax wanaagsan kitaabkan cumdaha ku daraasiyay ama arbaciinka shuruuxdiisa mid ka mida shuruuxda arbaciinkana waxaa u roon sharxan weyne muxuu ahaayey uu leeyay ibnu rajab alxambali jaamic اlculum wاlxikam fii sharxi hamsiina xadiiثa min alxikam eh, kitaabkaasu waa laakiin isagu waa bad wey laakiin waxaa kooban mid yaroo uu leeyahay eh, najuddiin aلطuufi oo loo yaqaano mxuu aha atacyiin fi sharxi arbaciin oo asagu yar baa jira bidac bidacna waa wata haddii askaar la waayo eh, alfatxu اlmubiin fi sharxi arbaciin oo le ibn xajar alhaytami asna waa ku filan yahay aduu sharax yar inaad qaato waa laazim haddii intaaba aynu soo maray oo fiqigi wax laga soo qaatay oo naxwadu aan wax ka soo qaadanay oo usuulu tafsiir usuul fiq caqiido tafsiirkii ilaah kitaabkii ilaahay mxuu ahay macnihiisi wax laga soo qaatay la soo xifdiyey marka waxaynu u baahannahay siirada nabigeenna wax ka ogaano nolosha nabigeenna si loogu daydo salawaatu rabbi wasalaamu calayh nantaqil ilaa diraasati siirati nebi sal l slam marka mukhtasar fi siira baad soo qadan waa daraasayn marka ama mukhtasar siirati rasuulkii alxaafid almaqdisi uu lahaa ha noqdo ama alfusuul fii siirati rasuul xaafid ibn kaiir ha noqdo wadaadaad kala tashan ama nuurulyaqiinka yarkii asagu meelaha lagu daraaseeyo khulaasatu nuurulyaqiin ayadna waa jirtaa laakiin daciifkaa ku badan iyo waxaan jirin iyo khuraafaadka nuurulyaqiinka weyn ku badan khulaasadaaba roomba aduu kitaab markaa uun wadaad kaala taliya fannigan yaqaan oo kala garanaya wixiisa sugan waxaan sugnayn kala tasho markaa wakhti ku bixi marxaladan markaad dhammayso intaa aad soo marto waxaa lagu gebagabayn daraasatu tafsiirin kabiir tafsiir weyn kitaabka ilaahay ka fogaanshihiisi dhib buu nagu keenay faham darro fiqi darro baasid la'aan cudurba noogama horrayn in qur-aanka laga hijrooday markaad marxaladan soo gebagabaysa intaadan ka baasin eedan ka ducaysanin illa waa ducaysan jirteen tafsiir weyn baad ku ganaanaysa inaad daraasiso dhammaantiin min dafdar ilaa daftar min jild ilaa jild qafasaadka asxaabuulmuqararaadka iska daaya ta waa lagu khasaaraa waxa qafasaad la yidhaahdo kitaabkaasi waa inaad noqoto khabiir bihi masaa'ilkiisa ku jira fawaa'idiisa wuxuu yahay kitaabkaas inaad matuujso dhibcisaan rabnaa tafsiirka ama tafsir ibnu kaiir ha noqdo weyn ama fatxulqadiirkii showkaani ha noqdo ama maxaasinu ta'wiilkii qaasimi ha noqdo jamadiil qaasimi ama macaalimu tanziil ilbaqawi kitaab weyn oo tafsiira oo wadaad aad kala tashatay inaad xidinyaha dhigatoodu in laba sanaa ama sanad dul fadhiistaan kaa rabnaa hadhow marka saa lagu qayna aayadda maxay ka yihiin tafaasiirtu horta waxaa tiraa tafsiirka hebela saa aysaas ku yidhaha anaa huba maxaa sanad dhan baan daraasaynay buug weynna waa inaad u qaato kitaabka tafsiirka ood fawaa'idda ka qorato fawaa'idda naxwiga lataa'ifka isnaadka culuumul qur-aanka ku jira usuuliyaadka ku jira xikamka fiqiyaadka nawaadirta kitaabkaas waad khulaasaynaysa waxna waxaan kugu cusbay ama maskaxda aan soo jeedinayno iska macno gooda waxna waa fawaa'id kitaabka uu sheegay laa yuغni kitaabun can kitaab kamaa laa yuغni shaykhun can shaykh baadu yidhahdaa kitaabka marka daftar baa u samey daftarulfawaa'id oo badaaicdii iyo fawaa'idda aad ka heshay meel baad dhigaysa marxalada ayadaa waa almarxala اlأulى qasab maaha rasaa'ilkan tilmaamay in la wada qaatee waa laga bedel qaadan karaa ardaygu xaaladiisa isagaa yaqaan bayl insaan calىa nafsihi basiira walbalqa macadiira marxalada labaad baynu u gudbaynaa ardaygu intaa soo laqa waxay la tahay indhaa uu kala furmay intaa waxaa lagu mari karaa khilaala waxaan sanad dhannay lix bilood ardaygu hadduu ku dalagalo intoo dhanba lix bilood buu ku mari karaa waxaan tafsiirkan weyn ka ahay kitaabka weyne shanta boqol ee bog ah ama lixda boqol ee beeja ama toba boqol ee beeja ninkii daraaseeya ee ardaya faahima wuxuu ku maraa bil laba bilood buu hawshiis ku dhammaynaya haddaad nin furfuran tahayna waxaa laga yaabaa kitaabka dhanba inaad ku marta usbuuc habeenkii ardayga xooga badan wuxuu daraaseeyaa arbacun iyo shan saaca boqol beej buu daraasayn karaa boqol beej ama boqol safxo boqol bog konton bogba ka soo qaad inaad labaatan iyo afar sac ku marto konton bog ila waa iskaba yar tahay ninba tabarti dhib ma laha haddaad doonta sanad baha kugu qaato kitaab tafsiiroo sanad meel ku saartay wadaaddaha annaga oo dhan waxaa anugu kuu hubaa kitaab tafsiira oo kutubtan sheega ka mid a ama kuwo kale ah nin dhammaan waxa ku qoran oo kuma jiro adugu marka haddaad sanad gudihii kitaabkaas warkiisa meel ku saarto lagaalana dambe maxaa kaa maqan burdhaglaysiga annaga nagu badan haddaadna waadaha sood baan ka hadlahayaa laakiin kitaab in la daraas daraasa camiiqa oon waxba laga boodin oo xataa aqdaadiisa uu ku khaldamay laiska ogaado madhabkiisa kus markaad kitaab daraasa wadaadka alifay manhajyadiisaad fahmaysa wuxuu asagu yahay maashcariba qaabkee wax u baadhaa sidee wax u daciifiyaa waxaaso dhan baad fahmi hadhow markaad haddii aad jaamacad iyo gasho iyo mxuua ah, tacliimkan akaademiaad gasho hadhow waxaa kaaga kaaga filan kitaabka aad soo daraasay adoo yarba soo daraasay inaad ka dhigato magister ama baxdiba ka diyaariso ama aad manhaju sheekh filan baa meel saarahaya waxbaa meel ku yaallaba khilaala laba beed gudahood baa wax ku tartiibin kartaa laakiin adoo bilow waxba aan ku saxanayn oon wax soo tartiibinin dhib badan baad la kulmaysa warka yaana badanina waqtigu waa iska yaryahaan u gudbo almarxala ahaaniya almarxala ahaaniya aan ku gabagabayna ama almarxala athaalia waraabica calaa hadaa nabad baad ku socon doontaan insha allahu tacaala ama hadday ii suura gashay intaan soo khulaaseeyo baan markaska imaamu shaafici wadaadaha joogdin kusoo dhiibay insha allahu tacaala marxalada labaad waxaan ku bilaabaynaa muraajaca likitaab illah kitaabka ilahi aan muraajacaynayna kitaabka ilaahay baa dib oogu laaban xifdigiisii ood ku hubsato wixii aad ka soo daraasaysay ood muraajacayso masaa'ishii kuu soo baxday mutaalaca kutubi tafsiir marxaladan waa in waqti lagu bixiyo kitaabka ilahay laftirkiisa oon laga tegin asaga aan soo xifdiyey mukhtasar tafsiiraan ka soo daraasay yakfi hawshu ma ah marka waxaanu u gudbaynaan ku bilaabaynaa horta in la muraajac limaa xafadtahu la muraajaciyo mukhtasarkii tafsiirka dib loo fiiriyo fawaa'iddii tafsiirka weynaa aad ka qorto aad dib u muraajacayso xataa yataqarara dalika fii dayni waagi dambe aadan iloobin oo u noqdo wax khariisa oo kugu tallaalan kadib waxaynu ku bilaabaynaa marxaladan marka bacda almuraajaca kitaab ku saabsan axkaam lqur'aan qur-aanka axkaamta laga qaatay kitaab oo yar oo mukhtasara ah. waxaa ila fiican marxaladan kitaabkii suyuuطi alkliil fi istimbaad tanziil alkliil fi istimbaad tanziil kitaab yar oo hal mujalladoo dhuuban oo iska yar weeye aayad kasta oo qur-aanka ka mida ah wixii laga qaatay ama ay suuragaltahay in laga fahmo uu qabanaya oo gaaban oo kooban wuu fiican yahay axkaamul qur-aanka waaweyn haddaad u gudubtana waa khayr kaasaynu ku gaabsanaynaa waxaan ku daraynaa in la daraasay risaala fii manhaj اlistinbaad min alqur'aani اlkariim qur-aanka qaabka wax looga istinbaado ama looga qaato wadaadu rasaalka ka qoran risaalo ka mida ah, baan raadinaynaa waxaa ila roon kitaabka loo yaqaana manhaj اlistinbaaط min alqur'aani اlkariim lifahad ibn mubarak alwahbi waa risaalo madbuuco yar oo aan afar boqoloo beej ka badnay risaalada markaad daraasayso waxaa kuu soo bixi kitaabka sida loo sarrifto qur-aanka sida wax looga dhuuxo wadaaduhu waddooyinkay u mareen baad ka fahmaysa adoo soo maray al fi istibaad tanziil oo si tadbiiq u qaatay waxaad iska daraasayn mafhuumu tafsiir wاta'wiil wاlistinbaad wاtadabur wاlmufasir waxaaso dhan waa iska daraasay marxalada markaynu marayno kitaab khaasoo laga qoray qadiyadaasaa jira oo la yidhahda mafhuumu altafsiir wاta'wiil <clears throat> wاlistinbaad wاtadabur wاlmufasir oo shuruud lmufasir ah waxaa iska le sheekh sulaymaan cafan musaacid ibnu sulaymaan tayaar baa qoray risaalo yar weeyo laba boqol oo beej aan ka badnay in kitaabka ilaahay uu sugnaado oo dhinacyo badan aan iska taagnaan rabnaa xagga layska taago xagga layska taago fiqiyaadkiisa axkaamtiisa aadaabtiisa shuruudda mufasirka tadaburka wujuuhda wax looga qaato kitaabka in la ordo oo waa mar kastaba markuu wadaada soomaaliya cashir bala laqbaynhaya qur-aanka laqbaynhaya lagu soo yaaco wax badan aan laga fahmin tafsiir baa la bilaabay diriirig waxba lagama fahmo kitaabka ila waa in xaqii la siiya ardaygu dhan walba iska taago marxaladan labaad waxaan waqti ku bixinaynaa alcinaaya biqawaacidi tafsiir wati waxaa ku bixin qawaacida tafsiirka haddii kale raafidigu qaabbu aayadda u fasiri muctasilugu qaabbu u fasiri laakiin qawaacid tafsiirku uu leeyahay oo lagu kala baxo ayaa jirto loo yaqaana qawaacid tafsiir dhan waa ka qawaacid usuuliya oo caama dhanna waa ka qawaacid tafsiiriya khaasa fannigan khusaysa kutub khaasaa laga alifayo hadda caalam waxaan joognaa mutafatixo oo wax kastaba la helayo waxaa ka mid a kitaabka loo yaqa qawaacid tafsiir cinda almufasiriin dadka wax fasira qawaacidda wax ku fasiraan waa laba mujallad waxaa qoray wadalaya <clears throat> doctor khaalid ibn cumaan asabti <clears throat> ayaa alifay khaalid ibn cumaan asabti laba mujallad waa yaalla makaatibta haddii la waayo ina koobi baa laga helay haddii la waayo muxuu ah meelahan dhiilaha la gale ee wax laga raadiyay internetka baa laga soo qaadan karaa eh, <clears throat> waa iska sahlan yahay waxaan wakti ku bixinaynaa qawaacid tarjiix mufasiriintii aada mutaalacaynaysa kutubtoodii baa aayaddii macnaheeda isku khilaafi oo ku dagaalami idan waa in la helo qawaacid wax kala hagtoo kuu sheegta ninka gar leh iyo kaan gar lahayn ninka khilaafay asalkiiyo maakhadkii wax lagu tafsiiri jiray qaacidada tafsiiriga ahayd ninkay ku taagan waad kala fahmaysaa ama markaa sunni ha noqdo ama muxuu ahay kayrkii ha noqdo waxaa ka mid a kutubta macnaha laga qoray qawaacid utarjiix cinda almufasiriin asna waa laba mujalad oo yaryar asagoo hal mujalladoo weynna waa jiraa nin waxaa qoray la yihahda alxarbi ayaa alifay waxaynu wakhti ku bixin marxaladan waan idiin sheegay intaan kitaabka tafsiirka qur-aanka meel la saarayo horey in loo ordo ma ah waxaynu wakhti ku bixinaynaa asbaab eh, nuuul asbaabu nusuul qur'aan ayadna wakhti baa lagu bixin marxaladan labaad kutub badan baa laga alifay asbaabu nusuulka sugan ee saxiixa kitaab baa laga alif waxaa ka mid ah saxiixu asbaabi nusuul kitaab la yidhaahdo oo u alifay ibraahim alcaliy wadaad la yidhahoo nool waa risaalo yar oon badnayn oo laba saddex boqoloo beej baan ka badnay <clears throat> waxaa ka mid a kitaab la yidhahdo almuxarar fi asbaab الnuzuul min khilaal alkutub الtisca kutubta sagaalka ah axaadiista ku timid ee sabanuzuulka qur-aan ka hadlaysee sugan ayuu ururiyey waxaa alifay khaalid bn sulaymaan almusayni wadad la yidhahda sheekh muqbil risaalo yar buu alifay iyaduna almusnad الصaxiix fi asbaab الnuzuul la yidhahda ayadna waa jirta ama haddii mid kale la helo waa khayr adugu waa in kitaab lagu kalsoon yahay ama calaa aqali taqdiir mu'alifkiisu uu dadaalay taxriirka iyo tafniidkana uu ku dadaalay la daraaseeyo marxaladan waxaan daraasaynaynaa almarxala ahaaniya galaaska labaad baynu maraynaa ama fasalka labaad waxaanu daraasaynaynaa culuum اlqur'aan baan ka qaadanaynaa kaas tafsiirku waa min culuumi اlqur'aan asbaab nuzuulku waa min culuumi اlqur'aan qawaacid tarjih waa min culuumi اlqur'aan laakiin maadaama ay muhiimsan yihiin culumtaa hore waan kitaab kitaab baan usoo hormarinay hadda waxaan u gudbaynaa diraasa caama liculuumi اlqur'aan baad kitaab ka qaadan mukhtasar baad ka qaadanaysa waxaa ka mida kutubta laga alifay roone ardayga u roon kitaab la almuxarar fii culuumi اlqur'aan waa yar yahay laakiin aad buu u fiican yahay waxaa iskale nin lahahda musaacid ibnu sulaymaan aطayaar waa ninkii horaan lahaa mafhuumu tafsir wالta'wiil wاlistinbaati wاtadaburi wاlmufasir ninka iska lahaa wey haddii asaga la waayo waxaa la daraasayn karaa kitaabka la yidhaha daraasaat daraasaat fii culuumi اlqur'aan oo iska leeyahay fahd ibn cabdiraxmaan arumi oo asaga ku fiican labadooduba waxaa dadka qaarkii ay ka rajaxaan oo leeyihin waxaa ka fiican kitaabka loo yaqaan almuqadimaat alasaasiya fi culumi اlqur'an almuqadimaat alasaasiya fii culumi اlqur'aan oo ule iska leeyahay sheekh cabdallah bin yusuf aljudayr wadaad ingiriiska waa degan oo aminka manool weeye aniga waxaa ila roon saddexdaa kitaab midka dhexe midka midka horaan ujeeda cafan almuxaram almuxaram fi culuum اlqur'an litayaar baa ila qiima wuu ka kooban yahay wuuna ka muxuu ahaayey sahlan yahay xagga cibaaraadka iyo fahamka ardayga kitaabka muqadimaadku waa naafic jiddan laakiin xooga waa yar adag yahay marxaladan intaan markaan qur-aanka ku dayno qur-aanka intaa kaga tegmin laakiin fasalka labaad intaanaad qaadan karta fasalka labaad ardayga faahimka nebiha intaan ka badan ma qaadi karo ilaan wixii waa socdaa mar halka haddaynu marayno waxaan dib ugu laabanaynaa musطalixii in wax laga qaato maadaama cumdo la soo budliyey ama arbaciin soo dhintay iyo sharax uu soo dhinta waa in usuul fiqiga iyo cilmiga xadiidna wax laga qaaday ila musطalax xadidka waa usul fiqi cilmiga xadiidka nuqbaha waa la yaqaanaa waa la daraasayn karaa nuqbat اlfikr lilxaafid xajar haddii la waayo nadmigiisa oo uu nadmiyey asaga ardaygiisii kamaaludiin ashumani waa ardaygii waa nadmiga ugu fiican qasabu sukarku waa qallafsan yahay wax la fahmi karana ma ahba xataa wadaadkii nadmi waxaa laga yaabaa markuu nadmiha inuusan si fiicanba u fahmaysnayn waa qananaf waa rakii waa lagu rafaadaa waxaa salis oo aad u macaan oo sahlan alxaafid kamaaduuna shumari kitaabkiisa nadmu nuq baa loo yaqaanaa waa ardayga xaafidna xajar sheekoo nool buu nadmiyey xaafidkon dhimanin buu nadmiyey markaas weliba ardaydu ka qaadatay oo la fahmay bal ardaygaa sheekha ka hor dhintay ardaygii nadmiyey baa ibn xajar ka sii horreeyey xagga geerida asagaasi waa nadmigaa la daraasayn karaa nukhbaha la daraasayn karaa shuruucda loo kaalmaysan waxaa ka mida ah nusaha xaafadku isla leeyahay waxaase igala fiican intuba taxqiiq sharx uu leeyahay wadaadka cabdilkariim ibn cabdalla alkhudayr taxqiiq الraqba la kitaabkaas fii tawdiixi الnukhba taxqiiq الraqba fii tawdiixi الnukhba waa risaale aad u fiican oo naafica weeye waxaa sharxay cabdallah ibnu sacad alxumayd waa sharxay nin walba sharxba ku leeyahay adugu markaad nadmiga xifdido ama nasriga aad daraasayso nuqbaha sharax yar oon u daraasay oo ku qaado markaa musطalax aan qaadan marxalaha hadda waa in kitaab xadiia uu galo marxaladan waa in kitaab xadiida uu galo maadaama tafsiirkii wax badan aynu ka soo qaadannay buluuqulmaraam baa u fiican baa la yidhahdaa hadi lmarxala buluuqulmaraamka lama dhaamo dhowr dhinacna waa lagu ammaanaa maadaama ummaddu aad ay u daraasayso shuruux badanna uu leeyahay wadaadyuhuna ay duubeen ummaduna u badan tahay asagaa fiican kutub kaloo laga fadlila ayaa jira oo min xayu almaada alcilmiya laga fadilo laakiin asaga aad loo ammaanaa marxaladan intaasay ku gabagababeysaa marxala haaniya intaasay ku egta maxaa yeele waqhtigu u badnaa waxaan ku bixinay tafsiirka iyo qur-aanka iyo culumtiisa waxaynu ku daray hal risaalo fi musطalax اxadiiث iyo risaalo iyo kitaab xadiiثi ah intaa markaad marayso xoogow takaamul baa jiraya aqoonta haba yaraata laakiin wax isku yar dheelitiran ayaa jira culumta dambe balaaqaadka iyo adabka qaybihiisa kala duwan iyo howlahaasa inoo dambeeyeen marxala haaniya intaasay ku egtahay haalita iyo raabic iyo khaamisa iyo saadisa iyo saabico yaa suuragala in la sameeyo kadibna insha allahu tacala waxaan la soo xidhiiri doonaa wadaadaha markaskaan idiin sheegay mas-uuliyiinta ka ama jooga ama ku xidhan insha allahu tacaala ardayga asagu kaasi waxaan ka soo hadla waa ardaygii mubtadi ahaa ee wax bilaabahayay baan la soo talinay ardaygii xooguhu hafanhaafka ahaa ee dhexda uxu marahayay ama xooguhu soo baasay yaqiisu barnaamijah calaa hada alqiyaas nafsa shay sidaa unbaa wax ku waday wax isku dheelitiran oo wada socda oo kolba baahidaada ku salaysan iyo awoodda aqoonada meesha joogta ka jirtaad ku soconayso qasab maaha inaan kutubtan kuu sheegay wadaad daraasayso qasab maaha inaan waxa anugu qoray ama aan kuu sheegay ama aan wadaad ka soo guuriyay aad marto laakiin bal adugu nabadkaasoo kale inaad ku socotaa muhiim ah. tartiibkaas baad ku socon ilaa aad maqsuudkaada ka gaadho waxaan ku dari lahaa eh, barnaamij kale oo isbuuci ah shahri ah sanawi ah yowmi ah jadwal yowmi isbuuci shahri sanawi afartaa marxalo ah kan waxaan ugu talagalay ardayga asagoo inuu wax baxtiya doonaya hadda asagoo aan dalab ku jirin inuu wax dalbo oo wax loo laqbeeyo oo wax la fahansiiya aan ku jirin laakiin xoogow yar gaamuray ee xinyakuuska ah baynu ugu talagalnay qaabku waa uga faaisan laha waqtigiisa wuxuun ka mid ah jadwalkan waxaan u qabinaynaa yowmi shaqo yowmiyan lagaa rabo fii kulli yowm camal aad qabanayso iyo camal usbuuca labada maalmood oo u dambeeya aad qabanayso iyo bishay waxaad qabanayso iyo sanadkii xisaab xidh ila dukaanleydu intay wax ganciyaan oo wax isdabamariyaan oo wadaan bay wixii xisaab xidhaan culummadu waa inay wax xisaab xidho oo ardaygu waa inuu xisaabtamo oo xisaab xidho fayl kaa dhaca waa inuu jiro sidiisuba xisaab xidhan marka wakhtiga iyo nashaadka iyo baan u qaybinaynaa wakhtiga aad wax daraasaynayso intaad wadayso oo zamanka alwaqtu wzaman wاnashaad saddexdaa faqro waqti waxaan oga jeednaa xilliga aada wax qaban iyo waxqabashadaadu intay socon matalan waxaan oga jeednaa duhurka xilli buu galaa waa waqtigiis duhurka intee leg baa salaada lagu tukadaa shan daqiiqo toban daqiiqo afar daqiiqo kolba sidii salaada loo kala boobsiiyo wey zamanka camalka uu soconna waa azaman baan leenahay waqtigana waa xilligaad bilaabayso waxaad qabanna waa nashaadki ardaygu waxaan leenahay isbuucu waa toddoba maalmoode shan maalmood waa inuu shaqo joogtaa qabto shan maalmood oo ka mid a ah, ama shanta hore ha noqoto ama shantan dambe ha noqoto adaa garana wakhtigaada ninbaa macallin ah ninbaa muxuu ahay saaxiibo xaasloo gudgodlo oo afar dumara qabo oo hawlo badan aysan u soconaynin ninbaa muxuu ahay safar badan adaa garanaya nashaadkaada wakhtigaada firaaqadaada adaa qiimaysan ardayga afrika jooga waxaa laga yaaba inuusan ku wakhtiga midka yurub ee galbeed jooga nin walba wakhtigiisa isagaa samaysanaya waktiga matalan waa subaxa iyo duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha intaasaa dee wuxuu la qabtaa fajar laga bilaabo ilaa cishe waa intaun dee dadku shaqeeyana wax la qaban karo waktigii kaasaan oga jeednaa nashaadka ama waa qiraa'o diraaso muطaalaco istimaac inaad wax dhagaysato wax daraasayso akhrido adugu bixiso muطaalacayso intuba waa acmaasha aad qabanayso matalan waxaan soo qabanaynaa subax oo kale subaxa salaada fajr markaad tukatoo kale ardayga doonayo inuu wax xifdiyo in qur-aanka xifdisana wuxuu ka bilaabi karaa xifdu safxati min kitaab illah hal bog maska kafahaadiga ah hal bog haddaad ka xifdido waa imise bog kitaabka fahaadiga ah afar boqol mise lix boqol bu ahaa lix boqol iyo dhowr weeye wax yar baad ku dhammaynaysaa wax yar baad ku dhammayn in aad hal safa xifdido ninkii qur-aanka xifdsan wuxuu ku bedelanhayaa nadmi uu xifdiyo nasri uu xifdiyo kitaab aad kala maarmi weydee baad meeshaa gelin ninkii kitaabka aan xifdsanayn safxa safxatayn kolba fahamkaada tabartaada rag isku baab ma nin walba taagtii qodax ugu tagtaa nin baa laga yaabaa inuu maqraba maalinka xifdiyo nin baa nisfulxisbi xifdiyi kara nin baa jusba maalinka meel saari kara dadku isku fahan ma aha laakiin inaad ka yaraysan tabartaada idan bacda alfajr waa xilliga ugu fiicana wax la xifdiya weye waxaad xifdinaysa meeshaa geli ama kitaab qur-aana xifdi ama kitaab kaloo cilmiga xifdi ama maado kale ama ashcaar ama adab xifdi baad gelinaysa zamanku waa maftuux bimacnaa kulba tabartaa ku dhihi mayna laba saac besa ku ekayso hal saac ku odhan mayno tabartaaday ku xidhan tahay laakiin bacda alfajr waa inaad bilowdo macdama aad wardiday oo dikrido ilaahay hawshiisii aad dhammaysay waa inaad xisaabtaa bilowdo xifdiga ah waxaad xifdin aday kuu taallaa kutubtan waa laga tegi wow kitaabkaygii baan soo ilib hadhow socon mayso haddii waxaan laga safro oo laga qaxo wax kula socdaa la doorhayaa oo ummaddana aad hadhow oga shubto ood oga teesho ood oga adeegto hadii kale marjac maktabadayda waxay jirtaa halkaas iyo gaarisa hawshu hadhow ma soconayso wuxuun maxfuud ah waa inay la helo bacduhuroo kale mutaalaca u dah waxba ha xifdeen aqaafo guud waa inaad yidhahdo wax indho dheer kitaab muطaalace majallo akhri ashrida dhagayso xilligaa wax dhagaysi wey bacda alfajr xifdiga u daa wadaadda waxay sheegeen xifdiga waxaa u fiican bay dhahaan bacda nisfi اleyl siddeed saaca ah habeenimo wixii ka dambeya sagaal saac intaan fajarka la gaadhin siddeed saac ee fajarka intuu dhexaysaa u fiican xilligaa nin kacaa iska adage inay kugu adkaatodoon wadina waa laga yaabaa laakiin xilliga la wadi karo waxaa weeye bacda alfajar baa dhib yar saasu markaad waddiga dhamayso adkaaru sax almasaa aad dhammayso ood gacmaha cabbaar taagtood ducaysato kadibna hawshaasi gal xifdiga ah bacda duhuroo kale maalan haddaba bacda duhur arday nin macallina wax bixiyo tahay ama xisaabo guriba lagaa rabo waad beddelaan wakhtiga adaa bedelanaya qasamba inaad duhur buudaad ku sheegay duhur baan la fadhiisanaya taasi waa taqliid kalabtakiisa laga digahayo wey adugu ama kitaab baad mutaalacayn ama majalle iyo saxiifada akhriyi ama cajalaha dhagaysan wakhtigu laakiin laabudda an yakuuna muxadadan laba saac saddex saac saacad iyo badh wakhti go-onood wadi karto haddii aad wakhti aadan wadi karin iska goosato hadhow waxaa iman inaad seegseegtood googoyso googoyskaana caado kuu noqon waxo dhan baad ka tegi waagi dambe wakhti aad wadi kartoon kugu badnay mudaacada u daa casarkoo kale waxaad qabanaysa waxaa weeye nashaadkiisu hawlihii hore waa ka duwan yahay sagaal mas'alaan rabnaa bacda alcasr ilaa maqrib inaad barato ثلاثة مسائل في الحديث من الحديث ثلاث من العقيدة ثلاثة من الفقه وين مeel kugu qoran tahay masaa'ilka diiniyada taqaano waad og tahay kuwa aad jaahilkatana waad og tahay waa inaad isku dayda yowmiyan inaad faaidayso saddex masalo caqiida ah cilmu tawxiid ku saabsan sifaadka ilaahay haybiyaadka aakhare waxa dhacahaya iimaaniyaadka kufriga iyo takfiirka ikhtilaafu الnaasi fi اlkufri wالtakfiir fi اliimaan fi mxuu ahaayey alqada wاlqadar fii sifaat اllah saddex mas'alo oo maca daliil maca daliil waxaase waa bannaan yahay iyo ma bannaana iyo daliilkeedii waa saddex masalo fiqi ah saddexdaa masale ee fiqiga markaad wado sanad labiiyo toban sana markaad wado wixii aad baratay waa kuu sheegi doonaa laakiin adugu waxaan kaa rabaa inaad ballan qaado inaad maalin walba ama bacd alcasr ha noqoto ama bacd alma adayga waqtiga kugu xidhan yahay aad saddex masalo fiqi ah keliya hasku badin saddex xadii ah saddex xadiid oto inay saxiix yihiin ood ogaatay waxay ku saxiixeen iyo waxay tusahaya muxuu ahaayey ninka saxiixiyey kutubtay ku yaalaan daliilkoodii xadiis hebel ka warran waa sugan yahay madani inuu sugan yahay akhrajahu fulaan bisanadi kadaa cilana ma laha hebel baa saxiix maca salaa wa lagu kala tagahaya eeddaday baa tiri abootaa tiri meeshan lama baahno waa in warkaadu bannaanka yaalo liannu haddaad tiraahdo wadaadkii warkiisa un baan sheegi hadhow waxaa laga yaabaa ninkan ad ishaysaanba wadaadka inuu col la yahay waxaa tiri xadidka waa saxiix maxaa u sheekhalbani sheekhalbaani baa keliya u fili ku leehay waa khuraafi suufi mushrik inuu yaha laga yaabaa mubtadic sheekhaaba ma maqli karaba waxba sheekha ku boodi maxamed xadidkaa waa saxiix hebel baa soo saaray sanadkaasu ku soo saaray waxaa saxiixiya a'ima fulan iyo fulaan waana siday sheegeen liannahu laa cilata lahu inqaطacna ma jiro dacfina ma jiro cadaalad lama duro ruwaaddu waa raggaas maca salaama oo waxaad hubta lagaa doonaya shuruuddii saxaadad garanaysay ee dhowrka ahayd ee ku dul wareegaysay raawiga iyo sanadka itisaalkiisa raawiga iyo sanadka ku dul wareegtaa iyo cillo qaadaxaynaysan jirin almuhim si noqotee saddex masalo fiqi ah saddex maxaan isku ogayn xadiida iyo saddexee caqiida ah waktigu waa muxadad alaau saacaad oo arbac saacaad waa inaadsa kula dhaaf sagaalkaa masalo waa inaad kusoo abjirto hawshoodu saddex saac ama afar saac waa hadday gasho weeye bacda alcasar ilaa maqrib ay kuu gasho waxaa laga yaabaa mararka qaarkood de casarkeena waa yaryaha laba saac baa udhexaysa casar iyo maqribkeenna mararka qaarkood habeenkii baad qayb ka qaadanaysa saacaddu waa inaad kaga darto adaa isku ceshashan dad baa laga yaabaa in saddexdaad ay kusoo dhammaystiraan wax saacadba ka yar leanno kitaab diyaarsan bay soo qaadanaya kitaab diyaarsan oo hawshaas nin mujtahidoo fiican uu qoray buu soo qaadan duri wuxua ka fahmaaya adugu raadi oo maktabadgal ma ahee kitaab xadiidahoo hawsha aad ku hubta ka soo qaado oo ama saxiixa muslim iyo bukhaari allah ka dhigo kitaab fiqi oo la yaqaana ka soo qaado kitaab caqiidooo qoran muhiimaddu waa maxay waa in mas'alada fiqiga daliilkeeda aad raaciso masalada caqiida daliilkeeda aad raaciso xadiidku hadduu yahay xadiis kitaab saxiixa laga soo qaadan uu dhib yahay haddii aad sunan ka soo qaatiyo masaaniidna waa inaad sixadiisii meel saarto maqribkoo kale waxaana xifdin maysid waxaana mutaalacayn maysid waxaan rabnaa kitaabatun wa taqyiid wixii aad soo fahantaad qori wixii baad saddexda masalaad diiwaan qoraysaa buug baad ku qoray daftarulfawaa'id baad ku qoraysa waad qoraysa waa kitaabo waad feegaari wixii aad soo fahantay maalinkaa ilan waxbaad mudaalacaynaysa majallaad soo akhriday soomaynan soo marin goorma wax soo akhrinay bacad duhur oo kale matalan mutaalacatu majalla saxiifa kitaab istimaac hawlahaad soo qabatay camalkaa taqyiid buu kaaga rabaa masaa'ilkii sagaalkaa taqyiid iyo kitaabay kaa rabaa waa inaad meel haddaad kombyuutar wax ku qoratana waad seef waad qori waad xifdan meel baad dhinta haddaad tahay arday qalinka iyo buugga isticmaala meel baad ku qoraysa haddii kale bil ka hor wixii aad soo martay garan maysa meeluha niyow masalada waan xustaa waaban akhriyay waagee hadee waa kuu noqon maysa wax meel kuu yaalloo kuu qoran waa laazim in la helo buugaagta la xooraya la jexjeexina socon maysa buug weyn oo adag oo daftarulfawaa'id la yahado u laabato oo fawaa'idaad ka hesho waa in la samaysto taqyiid wa kitaabatu fawaa'id baa iskale bacd almaqrib bacd alcishaa laa xifdi walaa hayru waxaan rabnaa mudaakara limaa aad maanta limaa taalactahu wixi aad soo barataa dib uma intaad seexato baadihii masale hebel baa la yidhi taasay ahayd deelkaas ay leedahay intaad iskuulka qaban si indhoole wixii aad maanta soo martay xisaab xidhkiisi way cisho wixii aad meel ku qortay eed muraajacaysay eed soo mudaalacaysay eed qortay haddana u seexatood barkan u qaadatood korka ka akhriday dib dambe inuu kaa fakda lama sugahayo haddii aad carabigiisi keeni weydo asagoo af soomaali quruxsan baad keenaysa ma tahay ma aha idan bacda alcishaa waa muraajaca wa mudaakara limaa xasala laka alyowm wixii aad maanta soo qabatay cilmiha ama mutaalacaha ama fawaa'idaha baad qaban wakhtigu waa muxadad saaca waa nisf ama wax ka yar baad ka dhigi kitaaba wataqyiid wafawaaid waxaan ku soo waa maftuux aday kugu xidhantahay xilligeen barnaamijka noocaas ku socda iyo wixii la halmaala waa barnaamijkii yowmiga ah aljadwal alyowmi waa tusaale laga dhimbil qaadan karo waxaan lagu dari karo waa qaabilu litacdiil wa lilxadfi watahdiib washatb inta waa aqbalaa ee ma aha wax sida aayad qur-aana loo iltizaamayo waxaa inoo yimid albarnaamij alasbuuci maxaan oga jeedaa labada maalmood u dambaysa matalan sabti iyo axad iyo isniin iyo talaado iyo arbaco shantaa maalmood waxaan ka dhignay camal joogtaa la qabanay ku gabagabobayay muraajace iyo iyo mudaakaro oy ka horraysay taqyiid iyo kitaabo iyo muxuu ahaayey wax qorid khamiis iyo jamcaha waxaa lagaa rabaa ninka hawshaa haya qur-aankiiba ka mashquulahaya qur-aankii waa inuu akhriyo kitaabka ilaahay daraaseeyo bimacnaa shan jus toddoba jus jallaad waa inaad meel saarto maali khamiis iyo arbaco qur-aanka waa inaad adaan ka tegin haddii aad tira anigu weligii waxaan qori waxna waan muraajacayn kitaabka ilahi waa kala tegaysaan xafdigiisa hadhow aayaddan maxay ahayd waan lagu maantoon in lagu wado oo lagu hogaansho mooyeen waxba dhaqaaqi maayo qiraa'at arbacata ajzaa aw khamsata ajzaa cala alaqal waa in yowma aljumca aad geliso waa in qur-aankii aad daraas ku samayso waa maftuux jumcadoo kale khamiista muطaalaca caama fii kutub اlcilm maktabaddaad iska tegi kitaab baad soo qaban waad akhri intaad ka akhriyi karto haddaad fanni usuul fiqi ah akhrido haddii aad carabiya bilowdo haddaad tafsiir bilowdo haddaad fiqi soo qaado mutaalaca caama haqaaf caama waa in ishaada furan tahay nin aan fanniga carabiyada midig oga bixi karin ama aan muxuu ahaay tafsiir ka bixi karaa noqon maalinka khamiista iyo jamcaha labada maalmood qiraa'atu kitaab illaahi daraasadii akhrintiisa iyo mutaalaca caama u daa adiga ama saacad dhowr saacadoo qur-aanka akhriska uda inta kalena geli mutaalaca caama mutaalaca caama majalaadka siyaasadda adduunka jirta wadaadaha hardan waxay isku hayaan siyaasadda wadanka waxaa dunta akhri waxaa lagaa rabaa maskaxa furan aad la timaado hadday noqoto uun e, sida wadaadihii baqdaad fadhiyay oo markii tartaarku qabsanhayeen caalamulislaam iyadoo ay ku jirto madiinta baqdaad xisaar ay ku jirto oo berri inay galaan ay tartaarku doonahayaan fuqahadii joogtay waxaa la soo guuriyey bacdulmuslimiin soo guuriyeen inay ka niqaashayeen injirta haraggeeda haddii intii laga saaro marya laga dhigo ma lagu tukan karaa injir baa la dilay markaasaa la harag bixiyo lalafa bixiyo maryaa laga sameeyey haraggeeda iyo maqaarkeeda qamiis baa laga dhigay ma lagu tukan karaa shabci waxay dheen waa maxay ma ah waa jaldu maytatin waa nijaas bay dheheen injir dhimatay haraggeedu bakti weeye xaaraan ma bannaan min waxay dheen waa maa la nafasa fiihi dhib ma laha midda kale maytadka laga hadlabatan kuma jirto halkaasay la mareen waa taraf alcilmi taraf alfikri looma baahno idan wadaadihii hore waxa ku siyaasadda shuqul kuma lihiin howlaha ma geli karo maysan daraasayninba kitaab baa loo bilaabay wayajuusu wayaxrumu wayukrahu baa lagu soo akhriyey cilmiga nadariga ayuu fahmaaya tadbiiq ma fahmi karo arday mutafatixa oo indhafuran oo akhriya labada maalmood muطaalaca sameeyo oo fiqiyaadka dhex galo oo kutubu taariikh akhriyo oo ninba hawaayi uu leeyahay ku qasbi maayo nin walba wuxuu jecelyay nin baa muilkiis wuxuu yahay inuu taariikhda meel saaro nin baa maxtaragga iyo dagaalada iska jecelo inuu dagaalaha iyo khasawaadka iyo hawlaha akhriyo jecel nin baa wuxuu ka helaa waxyaabaha daqiiqe adag ee qarsoon oo alghaasta iyo axaajida wixii loo yaqaanay buu ku fiican yahay ninba adugu wuxuu ka helaya ha akhriya laakiin waa inay qiraa'o guudoo caama noqoto fii kutubi ahli اlcilm waa labadaa maalmood faniga markaa kugu adag inaad ku bixisa waa ku talinhayaan nin walba ceebtiisasaaisog si kastoon kuu amano waa sheekh hebel nidhaano adiga shakhsiyan waxaad ka warqabtaa tabartaada ad og tahay meeshaad ku liidata adaa is-og boogtaada adaa ka warqaba funuunta kuu dhib badan iyo baababta aan kuu furayn labadaa maal muطaalac caama ku sameeya sidaa u jidacdo waxay la tahay taasi waxaa weeyaan waa waqtigii inuu dhammaaday ay la tahay misa waa dhammaystiri karaa wax yar baa ii hadha <coughs> waxaa ii soo hadhay albarnaamij baan weli ku dhajtay cafwan khamiisiiyo jamcihii waxaad qaban lahayd kitaabka ilaad akhrido muطaalaca caama hal qoob baan ku daraynaa maalinka lagaa raba taxqiiq masala waaxida taxqiiq masala waaxida min almasaa'il alcilmiya baan kaa rabaa taxqiiq masale ama fiqi ha noqoto ama usuul fiqi ha noqoto ama tafsiir ha noqoto waxay doona noqoto hal masalo cilmi ah baad baxdi ka sama waad baadhi masaladaasi inta qowle ku jirta nin walba wuxuu daliishaday daliilkiisii munaaqashatu اladila tarjiixa waxaa laga yidhi masale aad tafatirtay oo mar dambe kugu waa inaad mayd waa inaad dishaan rabaa mas'ala waaxida labada maalmood ku dil ma bannaan tahay in bisinka lala jahro salaadaha jahriga ah way bannaantahay ma bannaano ma sunna mise ma aha muranka ku jira inaad soo xidhaan raba oo haddii labaatan sano kadib lagu weydiiyo aad ka sii daysoo dilaanta sidoo qur-aan akhrinhaya le masalo way dhimatay kugu soo noqon mayso idan mas'ala waaxidaad idan qur-aankood halkaa dhowr jus ka akhrido saadaan qur-aanka u iloobin mutaalaca caama taxqiiq masala waaxida cilmiya ama fiqi ha noqoto ama carabi ha noqoto kaadaad tiri waan soo afxidhahayaa min afcaali muqaaraba ma kaanay ku baab tahay xagga macnaha iyo mise way ka duwan tahay masala naxwiya allah ka dhigo shuqulkuma li waxay doon ha noqoto ama naxw ha noqoto ama usuulfiqi ha noqdo ama fiqi ha noqdo masala waaxida taxqiiji taxqiiq camiiqa oo shaamil ah lijamiic aljawaanib barnaamijkaas waxaan ku afxiray lixdii toddobadii maalmood wixii la qaban lahaa shan maalmood iyo laba maalmood kan dambe asagu waa maxay waa albarnaamij ashahari waxay la tahay waqtiguna waa dheer yahay waqti waan hayna soo maaha aan dhamaystiro insha allah barnaamijka shahriga asagu waa iska dhibyaryahay subaxa iyo duhurka iyo maqribka baynu u qaybinaynaa asagu saddex waxba badan badin mayno waa subaxa iyo duhurka iyo maqribka waxaad samayn bishu markay sii dhammaanayso ilaan maalin kasta shaqaad qabanaysa hawl baad u taagnayd wakhtigaadii maba bannaanaba laakiin bil kasta gebagabadeeda waa inaad xisaab xidh samayso mudaakara litafsiir اlaayaa alatii tama tadriisuha fi اlasaabic اlmaadiya aayadihii aad soo daraasaysay muطaalacadii tafsiirkeed soo martay baa dib u muraajacaynaysa muraajacankaa rabaa masaa'ilkii sagaalkaa eed soo baadhay usbuuc kasta ilan saddex masalo fiqi ah saddex xadiid ah saddex caqiidaanku ogaa eedna waad muraajacayn waxaad kaloo muraajacayn ilan maalin kastoo khamiisa ama jamca a mas'ala waaxida muxaqaqaa jirta masaa'il taxqiiq waad muraajacayn masaa'il mabxuuda oo sagaalkayd waad muraajacayn kutubta aad muطaalacaysad fawaa'idda ka qoratay dib baad isha ugu ilnaqi wakhtigu waa maxduud aday kuu taallaa barnaamijka shariga waxaa la socda fahrasaad u samay ila nig wax muطaalaciyaad ahayd buugna waad wadatay tafsiir baad muطaalacaynaysay fiqi baad muطaalacaynaysay carabiyaad muطaalacaynaysay fawaa'id baad heshay fawaa'iddi waa inaad fahris u samayso buug baad dhihi masaa'il naxwiya in faa'iidaystay fayl baad gelin intaasoo masaa'il naxwiya iyo kitaabkii aad ku aragtay iyo safxadiisi iyo boggiisi iyo mujalladkii baa kugu qoran masaa'il usuulfiqhi gooni baad u qori masaa'ilulfiqhi gooni baad u qori kuwa tafsiirkaa gooni baad u qori masaa'il siyaasa sharciga gooni baad u qori hadhow marka wuxuu noqonayaa mucjam dhan baad haysataa markaad sanad wato kitaab dhanoo mucjam adugu aad diyaarsatay oo masaa'ilka fiqiga kuwa usuulfiqiga kuwa xadiidiga aad ugu laabatad helaysa idan waa faraa'iddii iyo fawaa'iddii aad urursatoo haddana loo sameeyey marjac alxasada sanawu aynu u gudubno hal sana markaad hawshaa wada maxaad qabatay waxaad qabatay waxaa weeye afar iyo toban juz oo qur'aana ah. waa ninkii bog xifdiyaan ka hadlaynaa bog qur'aana soo xifdiyay ninka wax ka mida ah iska badaaba afar iyo toban juz oo qur'aana ah ayaad soo xifdiday maca annaka tadabbartahu wa carafta macaanihi waa afar u yaraan ninka dee waraaq dhanba xifdiya ama mara ku dhufta ama kitaab saa usoo xifdiyey waa lagu kala tegaya muطaacadii caamka ahaydee soo waday iyo tii khaaska ahaydoo marka laisku celceliyo ilan waxaanu samaynaya celcelis baynu samaynaynaayo waxaad muraajacaysay ood mutaalacaysay sabciina kitaaban ardayga fahmada badan qaabka wax mutaalaceeyo iyo ninka asagu muxuu ahaayey beliidka ahe aan dhaqaaqaynin dhexdhexaadkoodaan ka soo qabanayna toddobaatan kitaab nin la mutaalaceeyaad noqonaysa waxaa laga yaabaa inaad boqol muaalacayso kutubya aad akhriday waxaa laga yaabaa afartan kitaab inay noqdaan waaweynaayeen laakiin celcelis sabciina kitaaban baa xasiladaada masaaisha aad daraasaysay sanadka aad soo waday ilaan usbuuc kasta waxaan isku ogeyn in sagaal masalo aad daraasayso baanu soo marray waxaad baratay sana waaxida markaad maalin walba meel ii saarto maxay ahayday sagaal masalo oo saddex fiqiya tahay ama saddexna tahay caqiida saddexna ee xadiid tahay soo ma ahayn waxaad soo baratay toddoba boqol iyo labaatan masalo caqiide ah ood meel ku xidhay toddoba boqol iyo labaatan fiqi ah toddoba boqol iyo labaatan xadiid ah isku dar tiradaas laba kun boqol iyo lixdan matmise maaha laba kun boqol iyo lixdan mas'alo ninka maantaas hayee sii dayn kara maca taxqiiqa waa kuma waa sana waaxida sana waaxida way camalka asaga w haddii la nadaamiyo wuu barakooba laakiin haddii dhex boodo ilaa nn kun baad ii ruclayn waxaa inoo soo haray almasaa'il almuxaqaqa masaa'il muxaqaqa maxay ahayd usbuuci dhannaaba hal masale ay ahayd soo maahayn maalin kastoo khamiisa ama jamcaha qur-aanko la muraajiciyo oo la dareeriyo iyo hal masalo muxaqaqa ay ahay taxqiiqan shaamilan afartan iyo siddeed masalo bay sanadka yaa ku gelaysa kullu usbuuc hal masale waxay ahayd Eh, hal mas'alo afartan iyo siddeed mas'alo taxqiiq cilmi ah oo shaamil ah oo hadhow noqon karo kutub iyo mujallaadaad baa meesha ka soo baxaaya markaan soo gebagabeeyo almajmuuca tasalsuli wuxuu noqday lilmasaa'il muxaqaqadii iyo mabxuusadii marka laisku soo daro waa laba kun laba boqol iyo sideed mas'alo wey laba kun laba boqol iyo sideed mas'alo oo nooc walbaba leh baa kuu soo baxay manhajka noocaasa ah in lagu socdo ama mid la mid ah ayaan ku talin lahaa wixii khayran sheega allah idinku anfaco wixii sharan sheegayna allah idinkala marya aniguna uma qastin allah ii dhaafada bilahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين بعد sheekh waxaan idhi jasaah allahu khayran ilaahay ka abaalmariyo cilmigaa faraha badan iyo tusaalaha faraha badan oo sheekh ina siiyey intii tusaale fara badan buu sheekhina siiyey aadna u qaymo badan oo dalabada looga baahan yahay iyo qeyrkooda waddada in la raaco intaan halmaaminna waxaa leeyahay cajalka waa la dubay cajalka inaan raadsanno u raasanno sheekh xaajir majis leanna runtii fawaa'id fara badan baan faa'iidaysanay waxaa laga yaabaa in badan arday inuu wax barto haddana mashquul unu ziyaado wax weyn uusan faa'iidaysanin ilaa hadda tillaabadii aad qaadi laheyd iyo sidaa ku najaxi laheyd aa noola tilmaamay runtii waa maxaadar aad u qayn badan in mar labaad iyo mar saddexaad lagu celin aan rabi lahayn soomaalida waxay dhahaan baadi meelay jirin haddii loo doono lama helo raad baana ruux ku geeyaana waa la yidhi haddii baadidii oo nairobi jirto xamara u rahay samaaili elimaysid waamu sii socon raad haddaadan haynin meel kalun baa ka dhaco waxaan u malaynaa cilmigii waan rabnaa oo cilmigii waan raadin ilaa baadida meelay jirin baan u raadinay baadida meeshay jirta cilmi meejuu jiraan noola tilmaamay raad baa ruux kuu geye raadkiina waa noola tilmaamay saan hooshu kala wadi lahayn sheekha markaa khayr alla siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga ah ka abaalmariyo annakana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo anfaco waxaana ka dalbaynaa sheekha su inoo sheegay inta dhimanna inuu maaragtay inoo soo diro si aan nooga faa'idaysano cajaladaasna min alqad laga bilaabo nin walow inaad gadato mobilkaada ku shubato ama guriga dhigato waa faa'iido aad u qaybo badan aadna looga faa'idaysan waana wakti gaabano wax lagu baran suu sheeka sheegay waxaa waa is wada naqaanaa shan sano lix sano toddoba sano ragga cilmi raadin aynu naqaana haddana riyaalkuma sidii loo wadaa maba la dhigaayo riyaalka raadkii waa weli la helina raadkii waa naga lumay weligeenna kolba meel u orod inta alfiyaha laga bilaabo inaan xifdiyaan rabaa inta cimriyaddi baa laga bilaabo waa kaan raadinaya inta usuul fiqi inta bukhaari hawsheennaba orod bay ku dhammaatay orod iyo ruclayn inay waxba tarayn caawaan ogaanee marka waxaa weeye aan ka faa'iidaysanno cilmigaa sheekh uuna siiya aana duubanna asana waxaana jazaa allahu khayran haddana insha allah waxaan u gudbaynaa su-aalihii amaa maxaadarada cawo dambe insha allahu annakaa soo iclaamin doonaa markaa saasaa la ogaana bilahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إخواني سؤاله way badan yihiin mar kasta way bataan hadda waxaa ma arda jeefka igu jiraan su-aalihii shalayto iyo kuwii daraato markaa su-aal meeshan waxoogaa yaan horumarinaya insha su-aasha wuxuu leeyahay saa'ilka fadiilatu sheekh waxaa jirtaa ilmo oo afar canug ah oo hooyadoo dhashay oo rag ahaa ilmahaas eh, haddii dhaawac uu gaaro dhiiggooda ma istaago marka dhiigga suu socda inay ku dhintaan la wiilana sidaa ku dhacday marka hadda la wiilo waxaa jira dhoolay toban jir ah mid gudniinu ku dhintay midna waxaabay dhaawac soo gaaro u dhintay wayna dhiig baxeen hadda waxaa jira la wiilo midna toban jir midna sagaal jir ah oo loo dhowaan la-yahay marka fadila sheekh maaragtay arrintaa bal wax nooga faa'iiday bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd eh, kolley aniga waxaa la iweydiin waxaan u malayn ma la gudi karaa mise waa la iska dayin inay tamin baan u malayn anu dhakhtar ma ihi dhiig wuxuu u socday u joogsan la yahay dhakhaatiirtaa la weydiin Eh, hadday wulqi iyo ruqya tahayna sheekh khaliif u joogo asagaa la weydiinhayaa howlihii jinka hadday yihiinna asagaa jooga eh, qadiyadda ku saabsan eh, <clears throat> hadday caruurtii hawshaas lagu hubsado laba horan u dhinteen hawshaan hawl muxaqaqa ay tahay gudniinka waa laga daynaya la gudi mahayo gudniinku waa waajib iyo waa sunna la isku hayaa culama muslimiinta inkastoo sida raajixa annagu aan aaminsannahay inuu waajib yahay ay tahay khaasatan rag oo kale haddana waajibku waa inuusan darar asaga ka daran ka dhalanayni sunnada iyo sheegay fitrada ahaa haddii nafbaxaalba ay ka imanayso danni haalibana la qabo iskabadaa ah yaqiini in la gudaa inay xaaraan noqotaa laga yaabaa marka ilmahaasi yaan lagu degdegin gududiisa waa tii waawe dhowey dhacdo kale niman jalwo oo soo galay islaamka ayay niman muslimiin dhaheen waa in laydin guda wooye waxay dhaheen waan waweynaanay naga daaya gudniinka hawshaani aminkan in bir lasaar yeeli mayna noo kaadiya waxay dhaheen haddaan laydin gudin islaamkiina waa ka kac waa laazim in laydin gudo diinta waan ka baxaynaa bay dheh dabaan bir lasaarama aan laysdaynaynin diintaba bes bayna dib bay u gaaloobeen waa jahal iyo aqoon darro wey iyagaa iska macaansan lahaa wuxuu waa fahmi lahaayeen aayar dhibadkabiyaa lagu dhufan lahaa ama waaba la iska dayn lahaa in islaamka loo daayo ahay riddaa ka dhacday ee gaalnimo ilmahan hadda la sheegay ee laga sheegay ilaahay subxaanahu watacaala ha u sakhiro ha barbaariyo kuwa suubanoo wanaagsan oo dalka iyo diinta iyo waalidkaba anfacan allah ka dhigo xaaladda haddii lagu ogaado inaan la gudin baan ku talinaya ada bilahi towfiiq fadiilat sheekh jasaaka allah khayr jaza saa-ilkan wuxuu leeyahay sheekhow ma u bannaan tahay labada isqabaan markay wada dhaqmaayeen haweeneyda inay maaragtay kor noqoto ma bannaan tahay arrintaa iyada ah arrinta hadday dhacdo ma wax maaragtay xagga caadaadka gaalada nooga imaadaan miseba on wax iska bismillahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbi ajmaciin waad yaraha daasheen marka waxaan u malaynayaa sheekh khaliif inuu idinku qosliyo ku talagalay howlahaas howlal isweydiiya ma aha ninkii xaaskiisu mar hadday guriga wada galaan waa fasaxan yihiin hadday doonaan mar hadday guriga galaan waxaa weeye inay qaalma rogtaanna waa heli karaan ayagay u taallaa haddii lagu heshiiyo inuu ninku hoos maro islaantuna kor martana wax dhiba ma laha marka taasi waa iska saas weeye midda uu nabigu reebay oo haweenkayna saa doontaan ugu taga laakiin xagga dambe ee gadaal iska ilaaliya taa unbaa aan bannaanano xaaraan ah ee khawaarijta iyo bacdu shiican laga soo guriya inay banneeyeen khilaaf muctabaroo ku jirana ma uu jiro bacdu salafna waaba ku takfiiriyeen ninkii hawshaas sameeya marka xagga dambe baa la iska wixii kale waa fasaxan yahay een sharcigu diideen aado bilahi towfiiq fadiilatu sheekh saa-ilka wuxuu leeyahay sheekhana ma bannaan tahay dadka ahlu bidaca inaan maaragtay diinta aan ka qaadanno nusuusta sida tafsiirka iyo axaadiidta ma bannaan tahay see maxaan ugala talin lahayd bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa aalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd marka koowaad waa inaanu iska xaqiijino aan iska hubsanno yaa mubtadica yaa saaxiibu bidca yaasan ahayn baryahan dambe waxaa iska badatay nin walba ninka ka soo horjeeda inuu ku tuuro waa ahlulbidac ama waa saaxibu bidca asaguna inuu yahay sunni salafi ah oo markaasi weliba saafi ah sheegashadu way badan tahay tuhmooyinka laysdhaafsanna aad bay u badan yihiin taa waa in layska xaqiijiyo markaynu hubsan ninkan inuu mubtadic yahay wax baahyo nagu kalifaysa inaan diin ka ma ay jirto waagi hore salafku masale isku khilaafeen baa jiray riwaayatu lmubtadic iyo alriwaayatu can ilmubtadic naqligii xadiidiga ahaa iyo dhaxalkii nebi maxamed ninkan ma laga naawalan karaa ma laga qaadan karaa oo ninkan xadatanaa fulaan can fulaan ilaa rasuulilaahiba wada dhambaalkii risaalada subanaha ninkan ku xidhan laakiin mubtadiciinta adduunka maanta joogo wax riwaayo oo ku xidhan lama arko kutubta islaamka waa qoran yihiin cid maanta wax noo warin ama sanad intay noo diraandiriso nebi noogu shubi oo wax nagaga xidhanya lama arko kutubtii waa qoran yihiin kutubu salaf baa qoran culimo sunniyiin heli marka mubtadiciinta wax idinku kalifaya lama arko hawshaasi aad iyo aad waa in layskaga ilaaliya dadka qaarkood baa laga yaabaa carabiyada iyo naxwada inay khuraafiya mushrikiin u doontaan laga yaabaa taana cilmul iyo wasiilo inaad hadda ugu dhawaatay nin mubtadaca ood ku xurmayso kaasoo ay dhici karto inuu weliga ku aafeeyo balaaya kaasoo raacdo ilaan waa saaxiibu suuq weeye jaliisu suuq weeye dhib baa kaasoo gaadhi meelahada kale ka raadso salafiyiin kutubay duubeen kuwa carbeed kuwa acaajime intu waad helaysaa marka mubtadica in la gooyaa asal ah bimacnaa in la ciqaabo oo la tacsiro la ganaaxo oo lagu ganaaxo salaantoon laga qaadin asagoon la salaamin isagoon la xidhiirinin ilaa uu bidcadan ka toobadkeenayo xumaantaan dariiqa fiican ee sunnadan uu ku soo hagaago haddayse goynteennu iyo goynla'aantun waxba aysan taraynin oo nin markaasi asagoo gaamiray oo tol badan hayso oo haddii lagoyaba ka sii dari uu yahay oo baaldhoor la sii baxahay asagu markaa inaan la ciqaabin baa u badan yihiin oo la soo dhoweeyo ta'liif lagu sameeyo dhowr koo boqol loo dhiibo oo shaha loo subo oo sheekh hebelo la yidhaahdo oo cumaadaha loogiyo xoogo barfuna loo qariyo oo la soo jiito oo godkaa uu ku dhex jiray bidca intii laga soo jeedo godka in la la isku dayo marka laakiin laga caal waan goynaynaa waa hadday goyntu anfacayso amaa min xayu akhdi alcilmi canhu cilmigu waa ammaano iyo mas-uuliyadii diin weey dadka diinta laga qaadan waa in layska hubsado nimaan ku aafaynaynin oon ku kharibaynin oon caqiido xumayn waa in layska yska ilaaliya wax baahi oo maanta nimankaa noo geyna ma ay jirta waa la iska dhowraada bilahi towfiiq jasaaka khayr jaza fadiilatu sheekh masaa-ilkan wuxuu leeyahay ayaamahana sheekha waxaa bateen fitanta iyo aaraada iyo hawooyinka bateen iyo axsaabta marka dhallinyarada maxaad kula talin laheyd maxaa yeele waxaa badatay wareer iyo noqonoqosho badan baad badatay maxaad dhalinyarada kula talin laheyd su-aashaasi waa su-aal muhiima waana iska kooban tahay taladu nin walbana waa dareemhayaabay ila tahay waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ha la baryo oo ardaygu ilaahay ha baryo ilaahay baa la tala saartaa asagaana ummadda badbaadso hanuuniyo ilaasha ilaahay inuu fitanka iyo bidcooyinka iyo ahwaada kaa ilaaliya in badan alla baryo ilaahay ha la baryo weliba qoyskan wahaabiyada baryadu way ku yartahay marba hadduu tawxiidku u asaxay waxaa laga yaabaa gacmaha inaysan taagin oo baahyo ba aysan muujinin baa laga yaabaa baryada ilaahay waa in la badiyo ilaahay aada loo baryo labo waa in wax la barto dadka waxaad kaga badbaadi kartaa inaad wax barato ood kala fahanto fidnada ninka wada ka bidcada wada ninka khayrka iyo daawada wada waad kala garan nimaan aqoon lahayn waa nimaan indhalahay nimaan indhalahayna waxba arki mahayo idnaha wax lagu arko midna xagga rabi bay ka timaadaa midna sabab adugu aad timid ba ilahay towfiiq kugu siiya mid waa duco waa ducayd allaad baryaysaa nabigaa baryi jira oo macsuuma alla baryahay in fitanka iyo mudilaadka iyo ahwaada iyo akhlaaq suu ilahay ka ilaaliyo adugu ilaahay bari kadibna aqoon iyo waxbarasho yeelo sad wax u kala aragto weliba zamanka dambaynu marayno waa kala guur nimaad ku ogeed halkaas iyo wanaag iyo khayr yaa barya galbeed iska aadahaya mid aad ku ogeed eh, muxuu ahay salafanimo ayaa bidco ummadda ogu yeedhi mid aad wanaag iyo khayr ku ogeed baba gaalnimo weyn ummadda ogu yeedhi asagiibaba gaaloobiba walxayu laa tu'man calayhi اlfitna dadkaani waa dhib badan yihiin raganimada rag looga dhibtaan dhowrkood baynu soo celcelinay waxna hala barto ilahay hala baryo dadka culummada eed ku kalsoon tihiinna la tashada inaad cid qaabkaad waxu baran lahaydeen ninkaad wax ka baran lahaydeen baahidaada tashi iyo waxbarasho iyo alla talashaadis iyo baryo ayaa idinku filan hada bilahi towfiiq bismi fadiilata sheekh saa-ilkan wuxuu leeyahay ma u bannaan tahay ninka daalibi cilmiga ah ama ninka raggaba haweenayda uu raba inuu maarata guursado inuu la khaali noqto ma u bannaan tahay bismi اllah wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd aalibka iyo keyrkiiba uma bannaan nin ajnabi ah haweenay inuu la khaali noqdo oo keligii uu meel cidla ah la tago ama uu guri cidla ah la joogo ma bannaano taasna waa xaaraan wax muran lana ma ah xaalado khaasa oo daruuro keentay unbaa la ogol yahay gabadh muslimad ah oo meel cidla ah taalla oo ku xanuunsan oon wareersan oon ahal iyo tol iyo maxram midna wadan haddii aad soo marto waad soo qaadi waadna keeni meelcidana kaga tegi maysid caaisha umulmuminiin baa meel cidaa uu ka soo qaaday safa in waad garanaysaa ama mucaal radi allahu tacaala canh zayd ibnu xaarita iyo nabigu ansaari kale nin kaleo ansaari ah ayuu u diray inay soo qaadaan zaynab binta rasuul min maka ila lmadiina inkastoo laba ruux oo rag iyo haweenay ma khalwa mise maaha muran ka taagan yahay khalwaduna asal ay tahay in fardi dumara iyo fardi raga isla khaaliyoodaan oo weliba isgaya loo jeedo haddana qadiyadda waa in la iska ilaaliya khalwadu waa dhib badan tahay dhib badan bay keentaa mafaasid bay keentaa zinay hordhac u tahay waa in laga fogaado daruura mulixa oo sharciya mooye wax kaloo loo bannayn karaa ma jiro hawshan soomaalidu ay ku aafaysan tahay ee shukaansiga iyo la yidhahdo xudxudashada way dhib badan tahay gabadha haddii la shukaansan ama la xodxodanayo waa in ahalkeeda kula joogaan meel bannaanoo halkaasaa kuraas laydiin dhigi hooyo iyo aabbana waa idin arkaan hadalkiidna hoos buu dhiganaysaan adna bal warran maxaad haysaa duqina waa fadhiyaaye warkaada waa sida waa in la sidaaha laakiin gurigaan isla gelaynaa waxaan doonaanu sheegaynaa waa isla khalwoonaynaa meelay ku taalla waa dhaqan caado soomaaliyeed wey waa caado khariban oo jaahiliye ah salafku dhaqankooda wuxuu ahaa gabadhay doonaan ama wanaag iyo qurux loogu sheego gabdhay u dirsan jireen eeddadii walaashii hooyadii dad qaraaba u dirsan waa laga soo arkahaya gabadhii haddii loo bogo aabbaheed buu u tagaya gabadha heblaan kaga fadhiya walaalkeed weligeedii weli iyo zawjba wada xidhiidha sahanka uu dirsanhaya waa sahan dumar ah sahan baa dirsan kadibna khidbaaba ku xigi jirtay hawshan muxuu ahaay labaatanka sane iyo dhowrka sane iyo bilahan soconaysa xuduxudashada shukaansiga iyo dadkan amouraha jilahaya waa bidcooyin cusub oo jaahiliyada iyo gaal laga qaatay waana dhaqan xun oo ay soomaaliya ku aafaysan tahay mafaasid badanna ay ka dhalatay waa in laga fogaado adaa bilahi towfiiq eh, fadiilta sheekh wuxuu leeyahay saa-ilkan muxuu yahay xuunkada qofka saa'imka sooman ee ramadaan haweenaydiisii maaragtay u tagay ee eh, waan fahnay asaga matalan inay kafaara lagu leeyahay ayadana xukunkeeda muxuu yahay ma kafaara lagu leeyahay masayida kafaaro laguma laha bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd culamo badanoo muslimiinta ka mida ah waxay qabaan gabadha muslimadda ah ama mutaawica ha noqoto ama mustakraha ha noqoto inaan lagu lahayn wax kafaara gud ah waxayna u deliishadeen xadiidka abu hureyra fi eh, lmujaamic fii naari ramadaan kuma imanin gabadha ayada in kafaara bixi la yidhi wadaadkii unbaa allaha kafaalo bixi oo nabigu waagi dambe caawiyey maali markii dambe caawiyey ayadaa lama sheegin marka maqaamkan oo maqaamu bayaan ah oo nabigu xukumka sharciga inuu caddeeyo ay ahayd hadduu nabigu caddayn waayo gabadhi xukumkeedii waxay daliil u tahay inaan waxba lagu lahayn bay mareen wadaadana waxay leeyihiin waa lagu leeyahay maqaamku maqaamu bayaan buu ahaa bayaanka nabigu wuxu caddaynhayana marna waa bitasriix marna waa bidilaala bilaalaa meeshan taalla asaga haddii la saaray oo ninkii layidhi waa lagu leeyahay haweenayduna waa la mid inama nisaau shaqaa'iqu rijaal xukumka ragga u yaalana asal dumarkana waa khusaya ilaa bidaliili takhsiis takhsiisna ma jiro nabiguna inuu ninka faray ku filan halkaasay la mareen waxaana nabigu dumarka ooga aamusay maalinka ayadaa ninkii ragga ahaa ee hawshan sameeye ee gabadhaba qaribay ayaa wax la-aan ahaba reerkan waa reer sakara waxba aan haysaninoo nabigu markaa tibarba ku caawinayo islaantana timir kalaan ka rabnaa meeshan maba taallaba laakiin qoyska ayagoo bixin kara kafaara gudka nin ninkii iyo xaaskiiba waa laga raba wadaadaan maraya ra'yigaasaa aad loo xoojiyaa qawaacidday ka duuleenna waa maxay lianna alasla fi alaxkaam almusaawaatu waalcumuum ilaa bidaliili takhsiis in axkaam yaroo dumarka goyn loo saro caqiiqado haddii wiilkana laba laga gowraco haweenaydan neef laga gowracay dhaxalka iyo makhraatiga iyo waxyaabaha noocaasa mooyeen axkaamta kale waynu wadaagnaa mar haddii ninkii lagu waajib yeelay kafaaradii dumarkuna waa la mid walaa daliila calaa takhsiis bay wadaduhu mareen waadana waxay leeyihiin qadiyadaani hawl culus wey reer dhan waxaa ka go-a qoor inay xoreeyaan ama ay laba bilood soomaan ama lixdan miskiin ay quudiyaan taasna odaygaa ku filan oo dhabarka u ritay dhibkan asagaa keenay gabadhu way fasaxantahay bay yidhaahdeen waa lagu hardamaa laakiin aniga waxay la tahay laba kooxoodba in kafaar laga rabada bilahi towfiiq jasaaka allah khayr aljaza fadiilat sheekh wuxuu leeyahay saa-iilkan maa xukmu lqiraacati suurati yasiin cala almowta wahunaaka xadiidun warada calaa hada maa hiya darajatu hada alxadiid macnaa meesha wuxuu ilaha waxaa jira xadiid arrintan ku soo aroray xadiidkaa muxuu yahay xukunkiisa bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd xadiidka ku yimid iqra'u calaa mawtaakum suurata yaasiin daciif weeye biitifaaqi alxufaad sida nawowi iyo alimaam ibnu taymiya ibnu rajabba ay soo guuriyeen iyo sheekh albaaniba baxi dhowro mustafidana ku jira fii kitaabi اljanaa'is irwa اlkhaliilka hala muraajaceeyo xadiidka waa daciif wadaadamba mutaahiriin oo taxsiiniya waa jira ah, ka suyuuti wakayri way jiraan laakiin taxqiiqa cilmiga xadiidiga wuxuu keenaya xadidka inuu daciif yahay amaa masalada ruux muslim oo dhintay ma lagu akhrin kara yaasiin ama intuusan naf bixin ma lagu akhriyi karaa saxaabi baa sameeyey qudayf ibnu xaarid la ohan jiray baa markuu dhimanaya wuxuu yihi qur-aanha lagu dul akhriyo maxaa jira waxaan sheegi jiray oon maqli jiray ruuxa qur-aan lagu dul akhriya markuu naf baxayo sakaraadka rabbi u sakhiraa naftuna si tartiibay ah ku dareertaa taabiciin baa ku akhriyay markuu isagu dhimanaya ficilkaa saxaabi oon wax hadda khilaafsan aanan haynin taabiciinna ay ku taageereen ayaa jira ficilkaa saxaabiga xaabni xajarna waa taxsiiniyey sheekh albani irwaaga inuu taxsiin jiray baan filaya marka culummada odhanaya marka ruuxa markuu naf baxayo ama u xaraarugayo ha la yaasiimo oo ha la gunaado ha la gowraco halkaasay daba joogaan annagu waa hore haddaan wahaabiyana aad baan masalada ugu dagaalamnay bidco weyn baan ka dhignay oo waan bambuuinay oo dad baan geesaha gelin oon kala fiijin oo kala tuuray waakiisa dambe waxaa noo caddaatay masala farciya fiqiya inay tahay taqbalu alkhilaafa wan mxuu ahay alkhilaafa asaa'iq in lagu akhriyana dhib ma laha ninkii ka gaabsaday ee falkaa saxaabiga yidhi xujo ma ahana gar buu leeyahay waxayse ila tahay inaan lagu dagaalamaya bilahi towfiiq fadiilatu sheekh jasaak khayr jaza wuxuu leeyahy sa-aalkan waxaan ahay arday aan dhigto madarasada iskuulka loo yaqaano mana hayo waqti aan ku barto cilmiga sharciga waalidkaygana arrintaa maarata waxaa inaa culummada shareecada aan bartay iguma caawinayo Eh, sheekh arrintaa maxay xal u aragtaa ardaygaas iyo waalidkii inaan isku dira ma qabo oo hadda eh, asagii waalidka inaan ka dhex adeega ma fiicno laakiin waalidku waajibka diinada saaran waxaa weye ilmihiisa wixii khayra inuu ku caawiyo oo uu ka qayb qaato oo weliba u horseedo ilmaha dhumidiisa iyo inuu baadiyooba ama waxaan fiicnayn uu qaato ama afkaar xun iyo diin la-aan iyo jahli uu ku dhaco waalidku inuu ka qayb qaato waa xaaraan bal waxaa weeye xadgudub weeye iyo mas-uuliyad daro ilmahan iskuulka lagu sii fiijinhayo diinta ha la baro waalidku wakti ha ku bixiyo macalin ha u qabto asagu watiasaga wakti ha ku bixiyo xil asaga saaran wey ilmaha hadhow hadduu hagaan adugu ku anfici oo ajirkiisa u baxsan oo akhara ku sharfoobi kuna shaafac qaadaya hadduu halaabana dhib adiga kaa go-ay weeye oo hadda dhib adiga ku saaran weeye marka waalidku qadiyadda ha ka waantuma aduguna waalidka adoo hadalka ku taagin oon la dagaalamin xaggana aan e, dhibsanin inaad aabbo waxaan iga daatiraada si tartiiboo latifan oo nugul aada hooyo aabbo ula hadasho oo sida kugu fiican aad e, u sheegto niman akhyaaro culummo waalidka ay xurmeeyaan aad usoo kaxaysato haddii la waayo qaraabo kale aad markaa e, ku dabarto isku day waalidkan yaan si bareer oo khariban oo adag laga hor iman haddaan wuxuu macsiyo ahay waase u arkaa carruurta iskuul lagu feejiyo iskuul gaalo loona diida madaaristii iyo waxbarashadii iyo diintii barasho inay macsiyatoy diin la'aan tahay waa aaminsanahay ayadoo sidaa tahay laakiin si latifan ha khilaafa laakiin si qallabsan yaan loola dhaqmin hada bilahi towfiiq jasaaka allah khayr ljazaa fadiilata sheekh wuxuu leeyahay saa'ilkan haweenayda markay xaamilada tahay maalin axad ayaa qur-aan lagu akhriyaa si caado ahaan qiraa'ada ma tahay qira'a sharciya mise maxay tahay axadda wax lagu maaga garan maayo marka axadda wax lagu maaga lai sheego baan ka jawaabaya insha alla bismillah fadiilat sheekh saa-ilkan wuxuu leeyahay maadada usuul fiqiga waa maado adag marka kitaabkay igu sahlan ama sidee igu sahlan aan ku baran karaa bismillah su-aasha waxay la tahay jawaabteeda muxaadarada baa ku saabsanayd waxaa laga yaabaa ardaygu intaan muxaadarada aanu dhammayn inuu soo qoray baa laga yaabaa kitaabkan adugu yare muxuu ahaaye waraqaadka u ron hadda mukhtasaraadka al-usul min usulku waa adag yahay baxri balaaqi oo bayaani uu ku dhex daray oo sheekhu muqadimo meesha hore u geliyey hawshaan inay ku adkaato ardayga laga yaabaa waraqaadka yaroon kadib bacdal waraqaadna al-usul min usulka u dhaama kadibna al-ishaara ilaa usul fiqiga u lahaa baaji baa ku xiga haddii lagu gaabsado mxuu ahaayey addaruuri min cilmi usuul fiqhi ibnu rushdina waa roon yahay aduu culimmada fannigan taqaana ila taliya kolba fahamkaadi aqoontaana qiyaasi kara ama ha lagu dadaala fanniga barashadiisa bilahi towfiiq bismi llah insha allahu su-aashaan kusoo gabagabaynaynaa wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh maa xukmu man yusalli fi lbeyt wahuwa yasmacu nidaa walaysa cindahu cudurun muxuu yahay qofka gurigiisa ku tukana asagoo adinka maqlaayo wax cudurdaaro markaa inuu masjidka teginna ah uusan meesha oolin qofka muxuu yahay xukunkiisa qofka xukunkiisu waxay ku xidhan tahay kolba waxaynu ka aaminsannahay salaada jamaacadu xukunkeeda waana masale la isku khilaafay asal ruuxa muslimkaa ah ee weliba raggaa ah, waxaa weeye inuu masaajidda ku tukado oo jamaacaadka uu aado oo meelaha laga aadaamay ee looga dhawaaqay uu u dhaqaaqo culamo badan baa laakiin waxay qabaan salaatuljamaaca inay sunno tahay waana akarulculamaa baa la yidhaahdaa wadaaddaa soo guurshay ibnu cataar baa ka mid a ah. culamo waxay qabaan salaatuljamaaca inay fardu kifaaya tahay oo muslimiinta qaybo ka mida masaajidda hadday ogaan oy camiraan inteenna kale ay naga dhacayso culummada qaybo saddexaad waxay qabaan inay farducayn tahay oo nin muslim oo baaliqa oo qaangaadha ah, jamaaca la-aan inuu tukada ay xaaraan tahay waa inuu jamaacaadka iyo meelaha laga aadaamay aadaa waajiba farducayn ku ay leeyihin culammadu waxay mareen salaada jamaacadu waa shardun lisixati salaa haddaadan jamaaca ku tukaninba adoo baaliqoo caqilu nin ragoo lab ah salaadkaaba asixi mayso daahiriyadaa loo tiriyaa madhabka asaga ah madhab shanaadoo mufasila ayaa jiro odhanhaya ruuxa aadaanka maqlahayana salaadu waxay ku tahay fardu cayn ninkan aadaanka maqlayninna fardu kifaaya ay ku tahay intaasoo madhab baa jira waxaa ila xoog badan ee madhabka odhanaya waa fardu kifaayo baa ila xoog badan adiladana lagu jamcin karaa iyadoo sidaa tahay haddana jamacaadka in laga hadho waa calaamad aad iyo aad u foolxun oy salafku u daliishan jireen ninkan inuu munaafiq yahay dhaqan munaafiqinaa ku tilmaanaatana wax fiican ma aha taasi ha laga dada ilaa lidaruura aw cudrin sharciyin cabsi oo kale mugdi oo kale roob oo kale iyo wixii la halmaalaa inaad u aadi weyda mooyeen jamacaadka hala aad ama aad musaafir iyo wixii la halmaalaa mooyee asal waa sida laakiin masalada inay sidaa tahay baa aniga ila quman adaa bilahi towfiiq